الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى باب هبة الواحد للجماعة wuxuu ku saabsan yahay hibaة الواaxidi qofkii keligii ahaa oo hibeeya oo wax siiya liljamaacati jamaaco yani hal qofaa inuu jamaaco wax isku siiyo oo yidhahdo waxaasaad isku leedihiin oon isku kinsiiyey ayaa laga hadlayaa siday u bannaan tahay jamaaco inay jamaaco u hadiyeyso wax qof keligii ana qof keligii uu hadiyeeyo ayaa waxaa bannaan hibat اlwaaxidi liljamaacati inuu hal qofa inuu jamaaco uu wax isku siiyo wa qaalat asmaa lilqaasim bni muxamedi wabni abi catiiq bulehi bukhaari raximah llah wa qaalat asmaa asmaa waxay tidhi asmaa bint abi sidiiq weeyaane radia allahu canha lilqaasim waxay ku tidhi qaasim bn muxamed qaasim bn muxamed bin abi sidiiq wbn abi catiiqin in abi catiiq abu bakr cabdullaahi bn muxamed bin cabdiraxmaan bin abi bakr isaguna ibn abi catiiqan abu bakr cabdullaahi ibn muxamed ibn cabdiraxmaan bin abi bakr labadaas wiil ba waxay ku tidhi waristu waxaan ka dhaxlay can ukhtii walaashay caaishata caaisha aheed dulqaaba meeshaa qaaba la yidhahdaa ka dhaxlay dhul dhulbeereeda weeye waqad acطaanii wuxuu iga siiyey bihi dhulkaasi mucaawiyatu mucaawiya miata alfin boqol kun boqol kun buu ii gaaray waa la yidhi boqol sahmi buu ii siiyey oo markii sihaam loo qaybiyey ayadana waa la yidhi dhulkaasoo qaali oo qiimo badan oo miata alf mucaawiya iga siiyey ama ii gaaray yaan waxaan ka dhaxlay walaashay caaisha fahuwa dhulkaasi lakumaa labadiinana islale wayna siiyey waada huwa shaahid shaahidka xadiidka intaasa loo jeedaa fa huwa lakumaa waxay ku noqonaysaa lakumaadan qaasim bin muxamed iyo ibn abi catiiq bay isku siisay ooy u hibaysay dhulka hibat lwaaxidi liljamaacada wasaas labadan wiil eedday u tahay asmaa oo midna eeddo mubaashiray u tahay oo qaasim bin muxamed qaasim bin muxamed bin abubakar baa dhalay muxamed bin abubakar iyo asmaa bint abubakar bay ahaayeen marka qaasimkaas eedday u tahay oo mid weeyaan ka labaadna waa ka deg waa maasim hoos buu degsan yahay waa wuxuu noqday inan buu noqday oo waa cabdullaahi bin muxamed bin cabdiraxmaan cabdiraxmaan bin abubakar oo asma ay walaala ahaayeen yaa awow u noqonaya awow buu u noqonayaa cabdullaahi bin muxamed ibn cabdiraxmaan bin abubakar sidiiq wey marka midna eeday taas oogu tahay oo walaalkeed qaasim baa dhalay waxaan ujeeda walaalkeed muxamed bin abubakar baa dhalay midna walaalkeed cabdiraxmaan bin abubakar baa awow u ah waa ibn abi catiiqan labadoodana isku siisa maxaa yeelay markii dhulka la dhexlaayey oo caaisha radi allahu canha ay dhimatay dhaxalkeedii waxaa dhaxlay asma'a walaasheeda iyo walaalkeeda cabdiraxmaan bin abubakar wiilkuu dhalay oo moxamed ah walaalkeed cabdiramaan cabdiraxmaan bin abubakar shaqiiqu asma shaqiiqu caaisha wey caaisha isku isku abahayeen marka hadduu asaga shaqiiq ahaa u dhinta caruurtiisii ayaa meeshay soo istaagaysa moxamed bin cabdiraxmaan marka aabihiis dhaxalkiisii haddii la waayey asagiibaa dhaxlay oo eedadiis buu dhexlayaa hadduu moxamed wax dhaxlay oo toos wax u helay wiilkii moxamed uu dhalo ibnu abi catiiq oo abubakar cabdullaahi binu muxamedana aabbihii baa xijaabay dhaxalkii wax kaga heli ninka la yidhaahdo qaasim bin moxamed asaguna waa la xijaabayoo shaqiiq muunan ahayn oo caaisho iskoyisku aaba maynan ahayn xaggan xaggan yani shaqiiqnimada ayaa lagu xijaabay kan ibn abi catiiqe shaqiiq uu noqon lahaa laakiin aabbihii baa jooga moxamed bin cabdiraxmaan bin abubakaroo kanaa xijaabay kol labadii wiilaadyo dhaxalkii wax ka waayeen jabran likhawaatirihima ayada oo mooraalka u hagaajinaysa waxay tidhi wixii ana igu soo hagaagayba waxaan la sinayaa waxaaba igu soo ayaa waxaan ka sinaayaa qaata musanifkana marka halkii uu baadaystay iyo tarjumadiisii shaahidkeeda waa ku caddahay hibat lwaaxidi alladii huwa asmaa asma oo waaxida waxay hibaysay liljamaacati qaasim bin muxamed ibn abi catiiq wa aqalu ljamci itnaan jamaacana laba ogu yar saasaa marka ay kusoo baxaysaa qal xadaana yaحya bnu qazcta qal xadaana malik ibnu anas can abi xaazim salmta bni dinar lacraj dinar can sahl bni sacdi isaacidi abulcabaas radi allahu canhu ana الnabiya salى اllahu alayh wasalam nabiga utiya waxaa loo keenay bisharaabin sharaab fashariba waxbuu ka cabay hambadiisiyaa qaada marka midigna waa laga fadhiyaa bidixna waa laga fadhiyaa wacan yamiini midig waxaa ka fadhiya midigtiisa nabiga qulaamu wiil wiilkaana cabdiraxmaan ahaa cabdullahi bn cabaas wacan yasaari bidixdana alasheekhu odayaashii la yaqaanay abubakar iyo cumar iyo ayaa bidix ka fadhiya faqaala nabigaa wuxuu ku yidhi lilqulaami wiilkii yaraa in adinta lii haddaad ii ogolaato acdaytu waxaan siin haula haddaad ii ogolaato midigtaadaa fadhiyo xaq u leh laakiin haddaad tanaasusho xaqaadii bidixda waan siin karaa markaas odayaashan waan siin faqaala wuxuu yidhi ma tanaasulayo maa kuntu miyihii lauuira mid doorta binasiibii nasiibkayga minka xaggaada aan kaa helay ya rasuul allah hayraka maaha waa nasiib aan adiga kaa helay hambadaadi wey qof kale hambadiisa hadday tahay kama galeen minka yaa rasuul allah axaddan qofna u doori maayo hambadan marka waxay wadataa baraka barakadaasaa ujeedaa barako ujeed baanahay odayaasha marka nafteeda aan ka hormarinaya fatallahu wiilkii buu u dhiibay nabiga calayh salaam waalkii fii yaddii gacantuuna ka geliyey tallahu mana wadaca wuxuu waalkii dhadejiyey fii yaddi yadi lghulaami wiilkii buu gacanta u saaray oo waa qabso marka haddaba adiga aana tanaasulayn xadiidka marka shaahidka qowluhu calayh salaam in adinta liya acdaytu haaulaa intaa wey wejin istishhaadkana waxaa weeyaan hadduu ibnu cabaas idmi lahaa xaqiisii ka tanaasuli lahaa lawahaba waaxid isagoo keligiia wuxuu u hibeen lahaa nin jamaaca koox saasaa ma hadduu tanaasuli lahaa jamaacuu u hibayn lahaa asagoo keligiia intaas way intu bukhari ukay raximah اllah waana waxay ka mid tahay istimbaadaadkiisa daqiiqa ah radia allahu canhu arda qaarna waa iska waadix qaarna waa aad bay cumqi ugu jiraan waa daqiiq wey baabun wuxuu ku saabsan yahay alhiba xadiidka dhowr jeer bunugu soo noqday munaasabaad kala duduwan fawaa'id fara badan baan laga qaatay baabun wuxuu ku saabsan yahay alhiba almaqbuuda hibo la qibdooday oo qofkii la siiyey uu gacanta ku dhigay wakayri maqbuudati iyo shay aan weli la qibdoonin oo weli gacanta qofka uuna ku dhigin inuu hibeeyo wixii uu gacanta ku dhigo uu hibeeyo iyo wixii uuna weli gacantaba ku dhigin wlmaqsuumati wa baabu lhibati lmaqsuuma wax la qaybsaday hibadiis wakayri lmaqsuumati waxaan weliba la qaybinin hibadiis oo qaybta ku dhex jiro weli qaybtii kusoo hagaagin intaba way bannaan tahay ayagoo qofkii loo hibeeye uu gacanta ku dhigay ayagoo weli uuna gacanta ku dhigin ayagoo la qaybiyo lagu kala baxay ayadoo weli la qaybsan laisku leeyahay intaba waa lasii hibayn karaa waqad wahaba الnabiyu salى اllahu عalيه wasalam waasxaabuhu nabiga iyo saxaabadiisa waxay u hibeeyeen lihawaazina nimankii reer hawaasin maa hanimu waxay qaniimaysteen minhum ay ka qaniimaysteen ayaga waxaa asaga ahana hayru maqsuumin isagoon qaybsanin isagoo weli la qaybsanin ayuu nabigu u hibeeyey sal اlah alيه wasalam saasuu bukhari leeyay raximah اllah laakiin bacd riwaayaat waa soo way ku caddeed wixii marka la qaybsaday dhowr iyo toban beri la sugayay kadib in uu u celiyey nabiga calayh الsalaatu wasalaam قال xdثnي ثابت بن محمد ثابت بن محمد العاabد قال xdثna مسcر بن كdاb عن محارب بن الدثاr عن جابر بن عبد اللhi رضي الله عنهma قاaل أتyت النبي صلى الله عليه وسلم baan u imaaday في المسجد masjidkiisa isagoo ku dhex jira nabiga faqadاanii markaasuu i siiyey dayntii aan ku lahaa ritigii uu ka gatay dhaxda marka lasoo maraayey ee uu yihi lacagtooda madiinaan kaa siini wazaadanii ziyaadana waa igu daray saasuu le nabiga alayه الصلاaةu وaسلام faqadاanii wazaadanii marka waxaa weeyaan maqbuuba wa maqsuuma wey hibada ayadaa gacantuuna ku dhigay qaybtiisana waa helay intiisi isaga lagu talagalay ziyaadadaas wey ziyaadadaasa hiba hibat lmaqbuuba wey qala xadaثna mحamed بn bashاr بn da qala xadaثna gundar mحamed qala xadaثna شhucbaة بn xajaaج alwasidi abulbistam amiir اlmuminiina fi اxadiiث can muxaarib bni dikaarin qaala samictu jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhu baa maqlo yaquulu leh bictu min annabiyi nabiga calayh salaam baa waxaan ka gatay baciira neefgeela waa ismi jinsi baciirka adakar walunfa labadaba loo isticmaalaa haddii la kala qaadi rabo jamal iyo maaqa iyo waxaa la dhihi neefgeelo fii safarin safar wixii aan ku jiro ayaa nabiga ka iibsaday nabigaana calayh salaam yiri aan kaa gado ratigaan soo marray weeyaan socodka gaabnaa dhaqaaqi waayey kadib nabiga calayh salaam markuu usha ku dhuftay ilahina u bariyay waa kii bogsaday waa laga iibiyey marka wuxuuna shardistay inuu madiine ku gaaro baycu shuruud baan kusoo qaadana iyaduna meelo badan baan kusoo maray falamaa atayna almadiina markaan magaalada madiina imaanay qaala nabig wuxuu yidhi nabigu calayh salaam iti lmasjid jaabir artigu wadaa imaaday markaasuu ma hadda socotaa haa masaajidka gal oo fasalli ragcatayn laba ragcadood tuko haddaad musaafir tahay intaad gurigaaga tegin masaajidkina ku leexatay ku tukato waa bannaanta waana wanaagsanta markaasuu fawasana nabigana u miisaamay lacagta waa la miisaami jiray bilaal binu rabax buuna ku yidhi zil lahu wazid lahu intaad u miisaanto ziyaadana ugu dar qaala shucba uraain waxaan u mareen buu leeyahay sheekiisu ku wadaa fawasana lii waa ii miisaamay inuu yidhi faarjaxa waana ii ziyaadiyey arjaxa ziyaada ugu daray famaa zaala kama zuulin minhaa ziyaadadaasi shayun xataa asaaba famaa zaala kama zuulin minha min aziyaada intii ziyaadada aheed ee loogu daray shayan wax kama zuulin buu leeyahay inuu jaabir haysto xataa asaabahaa ahlu shaam reer shaam baa buliqaysay yowma alxarati maalintii xara yowma alxara waxay yaziid binu mucaawiya ayaa ahlaga mubaayacooda la yidhi reer madiina marka way ka way ka dhex baxeen daacadiisii oo way diideen ciidan buu marka kusoo hogaamiyey magaaladii madiinuu qabsaday maalmo dhowr ah ayuu haystay oo wax allaan wixii yaalana la kala qaaday oo la boobay qisadaas ayadaa qaar culummada kamida ah, culamaau siyar ka mida ah, waxay leeyihiin waxaa ku sugan rakaaka waana nooc baciid ah arrintaa inay ka dhacdo salafu ulumma quruuna mufadala taabiciintii iyo saxaabadii qaar ka mida ah, ay joogaan saxaabadii ay joogaan laakiin inay wax ka jireen oo dhac u dhacay oo boob dhacay xadiidkanaa ku cad xataa asaabaha ahlushaam wixii ay boobeen waxaa ka ahaa intii ziyaadadaheeda jaabir uu meesha dhigan jiray barakaysanayay maalintaasay gacanta gashay waa sanata alaain wa sitiin lixdan iyo saddex hijrada nabiga markay ahayd beed xaradu lixdan iyo saddex marka waxaa laga joogaa taqriiban konton sano nabiga dhimashadiisa calayhi salaatu wasalaam baa laga joogaa konton iyo laba sano meelahaas shaahidka marka waa cad yaha xadiidku waxaa weeyaan waa ziyaadadaasi maqbuudadaa wey qال xadثna qتayba بن سacيidi عan mالك عan abi xaزim عan سهل بن sacd رضي الlaه عanه أن rasuul الlah nabiga عalaيه السلام utiya bisharaabin sharaab baa loo keenay wacan yamiinihi hulaam wiil baa midig ka fadhiya wacan yasaari ashyaakh midigna odayaal baa ka fadhiya markaad midigta wax ka wax wadana midigta inaad ku socotaa la rabaa faqaala lilghulaami wiilkii yaraabuu nabiga ku yidhi ata'danu lii ma ii idmaysaa an ucdiya haaulaa'i odayaasha bidixda fadhiyana siiyo inuu ogolaado oo idmo umaa bidix la aadi karaa wa ilaa midigtaa iska leh faqaala alghulaamu wiilkii wuxuu yidhi laa maya wallahi baan ku dhaartay laa uiru inaanan u dooranaynin oonan siina iiaarka waxa weeyaan waxaad leedahay oo mushtarag oo dad aad la leedahay ood ka tanaasusho min nasiibii nasiibkayga ninka xaggaada aan ka helay xaddan qof nasiib mahayo fatallahu fii yadihi nabi gacantu udhigay u geliyey marka marka hore uu la hadlaayo waxay ahayd hibatun hayru maqbuuba ayay ahayd oo hayru maqsuuma aan weli la qaybinin isaga iyo ragga odayaasha wixii anbaa isku leh kadib marka waxaa laga codsaday inuu hibeeyo hadduu hibeen laha waxay noqon laheyd sida ayr maqbud ay noqon lahayd xadaana cabdlahi bn cumaan bn jabalata cabdulahi bn cumaan bn jabala bn arawaat wuxuu caan ku yahay laqabkiisa yeeshay kara laqabkaas mashhuura bilaqabihi yeeshay kara cabdaan baarak allahu fiikum cabdulahi bn cumaan bn jabala bn abi rawaat cabdaan buu laqabkaas caan ku yahay qaala akhbaranii abi abiisma cumaan can shucbat bn xajaaj can salamata bni kuhayrin qaala samictu aba salamata zuhri can abi hurayrata dawsi radi allahu canhu qaala kaana lirajuli ninbaa waxaa u sugnaa oo uu ku lahaa calaa rasuuli illah nabiga calayh salaam dayn dayn bu ku lahaa ninbaa nabiga dayn ku lahaa nabiga sida dadka caadiga daynta u qaataan yuu daynta u qaarin jiray laakiin waa oofin jiray rasuulka calayh salaam mararka qaarra dayn dadka uu maslaxada caamku dayn u qaadi jiray rasuulka calayh salaam marti lagu martigeliyo ciidan lagu amabixiyo fahama bihi waxaa hamiyey ninkii asaga ay nabiga daynta ku lahaa hadalkiibuu ku adkeeyey hadal adag oo nabiga laayiq u ahayn oo munaasab ahayn buu ku hadlay acraabi buu ahaa geelaya markaasay saxaabadu aad ooga xanuunsadeen ilaa ay ka hamiyaan oy kaba damcaan inay ninkii gacan u qaadaan oo ay qabtaanba fahama bihi ninkii waxaa hamiyey asxaabuhu saxaabada nabiga calayh salaam faqaala nabiga ka reebay wuxuu yidhi dacuu iska daaya faina lisaaxibi اlxaqi ninka xaqiisa ku daba jira ee xoolihiisa weydiisanaya calaaxalkiisaasi waa leeyahay ina lisaaxibi اlxaqi maqaalan calaaxal baa usugnaaday warah inuu calacalo waxayba iga daahisay sidan sig ma aha maxaad maarata saa igu gelaysaa xoolahii gorba iga qaaday xoolahii halka ii soo dhig waa ku hadli karaa waa dhihi karaa inkastooy fiican tahay inuu si wanaagsan wax u dalbo dadka waxaa ugu khayr badan axsanukum qadaa kuwa qadaha iyo bixinta ku wanaagsan xagga ikhtidaha raxima allahu cabdan samxan idaa baaca waida ishtaraa waida qada waida qtada markuu wax gadaayo wax soo iibsanaayo wax sii gadaayo markuu dayn qof ka dalbaayo markuu daynta dadka siinayo intaba si samxi ahoo dulqaad iyo wanaag leh sidaasaa fiican laakiin haddana hadduu calaacalo oo ninkii xoolaha laa u tunto oo xoolaheyda isii yidhaahdo ilaa wixiisa aad siiso muran ma leh xoolihiisa buu ninka daba socda hadduu xoolaha uu kaa helo hadal waa joogsanaya isagao xoolihiisa ku daba socdana la muranto la dagaalanta ma aha dal ma aha xoolihiisi baa xanuujinaya si haddii kalena u cuurdaaro wa qaala nabig wuxuu yidhi ishtaruu lahu u soo gada sinan daa neef geelu ahaa oo qaalin ah wixii laga daysaday neef u soo gada oo daadiisii oo kale ah fa acduuhu waxaad acduuha siiya da'daas iyaahu asaga siiya neefkiisii oo kale suuqa intaaa daan u soo gada faqaaluu waxay dhaheen ina laa najidu sinan ma helayna daadiisii oo kale ilaa sinan daa hiya afdalu ka fiican min sini daadiis saddex jir meelahaas ama laba jir buu ahaaye rabaaci afar jir shan jir ah ayaa hadda haynaa bay dhaheen qaala nabig wuxuu yidhi fashtaruuha u soo gada faacduuha iyaahu siiya neefkaa fiican siiya fa ina min khayrikum dadkiina ugu khayr badan waxaa ka mida ah, axsanakum kuwiina ugu wanaagsan qada'an waxbixinta ah ziyaada la siiyey soomaa loogu daray marka ziyaadada ayadaa waa hayru maqsuuma isagii baana la siiyey maqbuuma marka taas wey baabun wuxuu ku saabsan yahay marka waa ziyaada mutasila ziyaada laakiin ziyaada munfasiraha maaha neefkiisii neef buu ahaa laakiin neef ka weyn ee ziyaadada doodka asagaa dee dada xaggeeda iyo xooggaasu iyo ziyaadada ku jirtaa ma aha ziyaada munfasilaha maaha marka ziyaadada suubarka nabiga alay slam baa u hadiyey oo siiyey neefkiisii iyo dheeraad markay noqon baalu wuxuu ku saabsan yahay idaa wahaba jamaacatu liqoob hadda waa jamaaca ilaa jamaaca koox koox waxay hadiyeynaysa koox alamru kulligaas waasi intaaso dhan way bannaan tahay qof keligii dad jamacada wuu siin karaa jamaca qof way siin karaan qof qof wax waa siin karaa maarata jamaaca jamaaca wax way siin kartaa macnaha saas xadaana yaxya bn bukayri qaala xadaana layd can cuqayl cuqayl bn abi khaalid can ibni shihaabin can curwata bni zubayr ana marwan bn xakam wlmisfar bn mahrama waa taabici iyo saxaabi lisku cadf ahbaraahum waxay u warrameen curwe ana nabiya sala allahu calayh wasalam qaala inuu yidhi xiina jaa'ahu markuu u yimid wafdu hawaasina nimankii reer hawaasin wafdigoodii muslimiina xaalay muslimiin yihiina hoggaansameen taa'iriin baa soo marray oo toobad keenay oo daba socda xoolihii iyo dadkii loo socday hadday muslim noqdeen laakiin mar la qaybsaday wey fasaaluu waxay weydiisteen nabiga an yarudda ilayhim inuu soo celiyo amwaalahum xoolahood iyo wasabyahum dadkii laga qafaashay faqaala lahu nabiga ku yimi macii man taraw waxaad aragtaan baa macayga ciidanka iyo awoodda iyo in hadda hadal iyo khilaamo midna ruxeera u tari karin iyo been inay sheegaan wa axabu alxadiidi ilaya war agtayda waxaa loogu jecelyahay asdaqow kaagu run badan war runan baagtayda ka shaqayni fakhtaaruu waxaa doorataan ixda aa'ifatayn wadagali maysaane ama xoolihii ama dadkiina inaga qafaashay labada midun doorta maxaa yeelay waa la qaybsaday ima sabya sabyigu waa dadka dadkii la qafaashay wa ima almaal ama xoolaha labada midun doorta waqad kuntu waxaan ahaa buu nabigu yidhi calayh salaam istaanaytu kii sugay waa inu sugay wa kaana nabi sal l slam nabigana wuxuu ahaa intadaron kii sugay bidca cashara laylah dhowr iyo toban habeen buu nabigu sugayay xiina gafala min aaaif markuu daaif ka soo gadoomay oo nimankaasi hawaasine iyo xoolahoodii wuxuu isku soo daray deen jiciraana meel la yidhahdaa lagu qaybsaday halkaas marka nabiga dhowr iyo toban beri buu lahaa bal kuwii amay imaadaan oo ay isu soo daba qabtaan oo xoolihiyo dadka ay soo doontaan bal u suga waa sugay nabiga calayh salaam markay marka imaan waayeen baa la qaybiyey falama tabayana lahum markuu nabiga falama tabayana lahum wafdigii markuu u caddaaday ana nabiya sala allahu calayh wasalam kayru raadin ilayhim inuuna u wada celinaynin ilaa ixda aa'ifatayn labadii kooxood mid kamida uu mooyeene xoolihii ama dadkii miduna inay doorashadaas miduna ay doortaan qaaluu waxay dhaheen fainaa nakhtaaru sabyana dad iyo dunya laysuma doorsan karee xoolaha nabig xoolihii isagoo qaatee dadkii noo socoeyey iyo gabdhihi haweenkii faqaama fi lmuslimiin nabiga muslimiintii buu dhex istaagay faafna cala allah waa khudbo ilaahay buu ammaanay biman huwa ahlah ammaantuu mudnaa uma qaala wuxuu nabigu yidhi calayh salaam amaa bacdu marka khudbadu sideeda jumco iyo muxaadaro iyo arrimaha keliya ma ahee kullu amrin diibaalin weye wax allaala wii shaani usaaxiiboo xaalu saaxiiboo qiimo leh oo tarta inaad joogiso oo muhim ah xamdiga ilaahay iyo ammaantiisa iyo salliga nabiga ka hormaray sala allahu calayh ali wasalam amaa bacdu markaas wuxuu yidhi intaa kadib fa ikhwaanakum walaalihiina haaulaai ee kuwana reera waasin shalay aan dagaalamaynay maantayse muslimiinta jaawinaa way noo imaadeen taayibiina ayagoo toobad keenay muslimiina wainii raaytu waxaan arkaa an arudda ilayhim inaan u celiyo sabyahum dadkii laga soo qafaashay faman axaba qofkii jacala minkum idinka inagamida an yuayiba dalika inuu arrinkaas dhiib ku noqdo oo raalli ku noqdo oo asagoo qanacsanoo midna khasbayni wixiisa keeno falyafcal ha sabeeyo waman axaba qofkiisa jecla an yakuuna calaa xadihi dheeftiisa inuu xisaabtay wuxuu ku soo hagaagay xataa nucdiyahu ilaa aan ka siina iyaahu asaga min awali maa yuufiya allaahu waxa u horeeya ilaahay uuna siin doona xoolaga qaniimaa aan meesheedii uga siina hadduu raba calaynaa korka annaga marka noqon doono inaan siino qofkii rabo falyafcal ha yeelo haddase waananoo tuuran yahay wixiise keena faqaala annaasu dadkiiba waxay dhaheen ayibna yaa rasuul allah wixii annagoo dhanba raalli baan ku nahay lahum ayaga walaalahanaan u diibnahay oo wixii waan siinaynaa waxaan shardisanayno dibaanu naga sii leynahayna ma jirto faqaala lahu nabiga calayhi salaam baa wuxuu ku yidhi haddii la wada bulaamo gacmaha la wada taagay wixii hoos ku jira nabiga ma oga inaa laa nadri ma ogin min adina minkum qofkii idinkainaga mid ee wax ogolaaday fiihi arrinkan midman kama sooci karra lam yaadan aan si toosa ah waxu idmiroona hadlin waa isla bulaanteen tabxiisiyaak waxaad u baahantihin inaa kala saaro oo xogtiina hoos loo galo farjicuu iska laabta hadda xataa yarfaca ilayna ilaa noo soo koryeelaan curafaauhum riwaayo kale curafaaukum jiidafkiinni iyo odayaashii qabiiladani ahaa ila odayaal bay lahaayeen qowsalba ninbaa hogaamyo u ahaa marka si wanaagsan loo istiqdaamsada waxba dhibaato mara way fiicanta masaalixda ummadda hadday u qumaayaan diintan ay ku difaacayaan in mid walbaba qoyskiisa masaalixiisa u qumo waxba dhibaataa ma leh wixii laga baahdana oo ay ummadda laga baahdana uu asaga ka soo uu ka dhex galo wixii xumaanoo ku jirtana asaga uu soo ogaado waxba dhibaataa ma laha markii dagaalka la gelayana qolo walbaba odaygooda calanka loo dhiibi jiray saasaa deena kooxkoox iyo katiiba katiiba ayaa dagaalka loo geli jiray bani fulan wa bani fulan wa bani fulan waa kii aswati eh, markii maka la furanayey abu sufyaan oo la soo qabtay waa kii la istaajiye waddada ay soo maraayeen ciidanka markaasa wuxuu dhahayaa cabaas oo hayay kuwana waa ree kuwana waa ree maalana wa reer khifaar waa kii lahaa reer khifaar waa kuwan ree hebel waa kuwan ayb marka odayaashiina war noo soo gudbin oo xaqiiqada soo ogaan iska laabta uma rajacuu way soo ay laabteen ila nabiy nabiga u soo laabteen raggii odayaasha ahaa fa akhbaruuhu waxay nabiga u sheegeen ay anahum dhammaantood ayabuu inay ciib yihiin oy raali yihiin oo waaadinuu ay ogolaadeen oo idmeen oo dadkii qataa loo dhiibay maraba wux ku soo hagaagay gacantii laga geliyay waxaa waa la qaybsaday wahadaa war raajix in la qaybsaday lagu kala tegey taasaa raajixa walidaalika waxaa xataa riwaayo kale soo aroortay cumar radi allahu canhu wa ardaa oo markii uu ka soo laabtay jiciraana nabiga cumru ku yimid oo soo cumraystay jiciraana uu ka soo cumraystay rasuulka calayh salaam markaa maka la imaaday cumar nabigu wuxuu su'aalay yaa rasuul allah inii nadartu an actakifa yowman wafii riwaayati leyla habeenina ictikaafo ayaa nadray bisbisbi xaram ku itikaafo qabla alislaam markaasuu nabig wuxuu yidhi ufi binadrik asagoo itikaafka ku jira yaa cabdullaahi ibnu cumar yaa wuxuu maqlay eh, cumar baa wuxuu maqlay radia allahu canhu dadkii la fasaxay ee la sii daayey iyo qayladoodii buu maqlay markaasuu wiilkiisa cabdullahi ibnu cumar wuxuu weydiiyey maxaa dhacay wuxuu yidhi nabiga calayh salaam dadkii eh, reer hawaas laga qafaashay ayaa la celiyay dadki wey markaasuu wuxuu yidhi addoonta guriga ma joogto ku daro raaci buu yidhi sii daa buu yidhi marka in la qaybsaday baad garanaysaa whada ladii balaqnaa min sabyi hawaain bule hada akhir qawl zuhri buhaari baa sidaa leh sabyi hawaasin qafaalkoodii meesha ku dambeeyey intaasaa naga soo gaadhay hada aakhiru qawl zuhri hadalka marka waxaa soo xiganaya bukhaari laakiin warka waxaa iska leh zuhri baa iska leh zuhri hadalkiisa halkaas ku dhammaaday yani fahada ladii balaqanaadaas zuhur warkiisiiba wuxuu ugu dambeeye weeyaan taas ka wada baabu man ahdaa man uhdiya lahu hadiya ninkii hadiye loo hadiyeeyo wax la siiyo waalxaali cindahu julasaauhu dadkii la fadhiyeyna agtiisa ay joogaan wuxuu saa loo fadhiyo unbaa la yidhi hebelow hadiyadan qarso fa huwa asagaasi la magacaabaybaa axaqu u xaqnimo badan min gayrihi min aljulasaa dadkii la fadhiya asaga u xaqnimo badan ah, anaga waan kula fadhino korkaanada ka hortay wax naga sii ma dhihi karaanoo wax kuma yeelan karaan kaa la magacaabay baa iskale wayudkaru waxaa laga sheegay buu leeyahay imaam bukhaari iqatu tamriid ayuu tacliiqan ku wariyey can ibni cabaas waxaa laga sheegay ana julasaahu julasadiisu shurakaau inay la leeyihiin warkaasoo khilaafsan tarjumada marka wuxuu leeyahay wayudkaru can ibni cabaas ana julasaahu ninkaasi hadiyada la siiyo la magacaabay dadkii la fadhiyay inay shurakaau la leeyihiin wuxuu leeyahay bukhaari walam yasixa ma asixin siqada tamriidka waa laga fahmi lahaa inay daciif tahay haddana aan kuu sicado wuxuu leeyahay warkaa war asaxay maaha isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa labadaba way soo aroortay hadalka hadalka ibnu cabaas isagoo marfuuc ila nabi sal l slama kaas isagu daciif weeyaanoo mindel binu cali nin la yidhahdo mindel binu cali daciifaa ku jira waqfigaa asax buu leeyahay xaafid inuu mawquuf yahay oo war ibnu cabaas iyo madhab ibnu cabaas ay tahay madhabka ibnu cabaasna xadiistan marfuucada ayaa lagu radinayaa oo de ama maarata laga rajaxaya warkii nabiga cala salam iyo xadiistana ka horaysa qal xadaana ibn muqatil ibn muxamed weeyaane qaal abarana cabdulaahi ibn mubaarak almarwaziyi qaal abarana shucba can salama bn kuhaynin can abi salamata zuhri can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam annagu nabigu akhada sinan daabuu daynsaday neef geelah oo bakri oo qaarinah oo da'daas ah dhallinyaraha shaab ah ayuu nabigu daynsaday acraabku buu ka daysay fajaahu waxaa u yimid saaxibuhu ninkii iska lahaa ee dayntaa uu ka qaatay baa nabigu u yimid yataqaadaa asagoo ka dalbaaya qadihii iyo dayntii dalabkeedii dala socda faqaaluu waxay ku dhaheen lahu nabiga faqaaluu lahu marka halka waxaa ku jirtaa ninkii hadalkiibu nabigu ku adkeeyey saxaabadiibaa hadmiyey inay ninkii wax faqaaluu waxay ku dhaheen lahu asaga hadal adag ayay la aadeen faqaala nabigaa ka reeboo yidhi ina lisaaxibi lxaqi maqaalan mararka qaar isagoo mukhtasara xadiidku waa ku keeni bukhaari isagoo dheer buu ku geyn oo waadix oo faahfaahsan mar isagoo gaaban kaas marka mukhtasarka ee xoogow ihaamka ku jiro ee macnihiisa aan loo fahmaynin waxaad ku fahmi kartaa markuu isagoo dheer ku soo maro isku fasir marka xadiista faqaala ina lisaaxibi ilxaqi maqaalan buu yidhi nabiga calayh salaam ninka xaqa uu saaxiibka ee xoolaha ka maqan yahay maqaal iyo oraah iyo sheegashu leeyahay marka waxbaha ku boodina asaga xoolihiisii hala isiiyo inuu taagan yahay uma usuulkubaa ka xumaado yani khaanw tacbiir bay dhaheen hadalka sida loo dhahaayo qofka waa ka khaldami kartaa laakiin muhiimaddu waxaa weeyaan ninkan dayntiisi umuu dalbaya uma qadaahu nabiga wuxuu siiyey afdala wax ka fiican min sinihi daadiisi laga daysaday wa qaala markaasuu nabigu tacliiqeyo yidhi afdalukum axsanukum qadaan waxaa inagu fadli badan dadka intay deynta dadka ka qaataan si fiicanna daynta u guta oo waxaa ka mida ah ina dee aan qofkii aan ah, been u sheegin balanna oga bixin wixii si aad siiso oo muwafar oo kaamilah haddaad ziyaado oo u dartana si fiican hadduna shardisanin qaala xadaana cabdullahi bni muxamedin almusnadi qaala xadaana ibnu cuyaynata sufyaan can camr ibni diinaar can ibni cumara radi allahu canhuma annahu cabdullaahi bni cumar kaana maca nabiy nabiga calayh salaam buu la socday fii safarin safar wa kaana calaa bakrin nabiga calayh salaam cafwan ibni cumar kaana wuxuu ahaa calaa bakrin neef qaarina geelow saaraa licumara abihi cumar uu leeyahay sacbin waa mid adag u ahaa oo beer qaba oo orod badan buu ahaa fakaana wuxuu aha suxuwadiisa waxaa ka mida yataqadamu kii hormara annabiya nabiga calayh salaam buu ka hormaraya wixii la wada socdo oo markaa la sheekaysanayo saxaabadii iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay wada socdaan marka hadda in nabiga warkiisa la dhegaysto laga hormarin baa la rabaa qowlan wa ficlan hadalka nabiga lagama hormari karo isaga ficilkiisa lagama hormari kare marka isaga oo hordoora ayaa la arkay fayaquulu abuuh aabbihiis cumar baa wuxuu ku dhahayey yaa cabdallah laa yataqadamu nabiya nabiga kama hormaro sal اlahu alيه wasalam axadun qofna marka caadi maarata sidanoo kale ay tahay laakiin markii safartu la socdo oo aan isla hadlaynin oo nin walbaba uu socodkii loogu talagalay la socdo waa kaa soo marray meelo badan nabiga gadaal buu socon jiray gadaal buu ka soo gaari jiray rasuulka alayه الsalam kaana fii ukhriyaati اlqowm kitaab اlwudu xataa baan ku soo marray weylu lilcaqaabi min الnaar weylun lilcaqaabi min الnaar laakiin saxaabada nabiga alayه الsalam ay ka hormareen nabigana kaana fii ukhriyaati اlqowm way weysaysteen markaasay weysadii boobeen wakti casarkii la gaaray halkaa waa kay ka dhawaaqay rasuulka ala slam kitaab cilmina waan kusoo marray baabu rafci sawti bilcilmi ee kii nabiga ala slam kor u qayliyey marka arrintan laakiin hadda waa la wada socdaa waa nabiga warkiisa la dhegeysanaya ha ka hormarin bule faqaala lahu nabiyu nabiga ala salam baa wuxuu yihi bicniya iga gat waratiga la kari laayahay igaba iibi ku la kari laayahay socod lagu kari laayahay waa kii gatay ku socod laga kari laayahayna waa gat faqaala cumar baa wuxuu yihi huwa lak adaaba iskale rasuul allah kaaba gadi mayne fashtarahu waa ka diibay nabigu waa ka gatay uma qaala wuxuu yidhi huwa laka ya cabdallah cabdallahgabaa iskale ayuu nabiga calayh salaatu wasalaam isagii buu hiibeeyo farta ka geliyey fasnac bihi ku samee maa shiita waxaad rabto ah, fasnac bihi maa shiita saad rabto ku samee wey marka waa cindahu julasaa'u wey cabdullaahi marka la siinaayo hadiyadan dad baa la socda dadkii la socdayna kumaana qabsanin oomaana dhihin annaga korka annaga iyo hadiyadu ka dhacday waa kula leena amayn dhihin marka saasuu bukhaari u keenay xadiikan hadda meelo kalena waa ku soo marray mid walbaba faa'iidadiisa ayaa u fiirsanaysa baaban wuxuu ku saabsanaya idaa wahaba baciiran lirajul hadduu neef geela u hadiyeeyo u hibeeyo lirajulinin wahuwa raakiboo kaa wax loo hibeenayaaba saaranba isagii saaraa neef nin kale leeyahay buu saaranye markaasaa kii lahaaba bu yidhi qaadaba fahuwa jaaisun waa fulaysaa hibadaasi way bannaan tahay wtunzalu takliyatu mansilata naqri in faraha looga qaadoonayo ritiaadigaa iska leh ayaa waxay degaysaa mansilata naqri inuu la wareego gacantada ku dhigo hadda waa saaran yahaye waana la siiyaye hibadii maqbuuba inay noqoto oo la qibdado ay noqoto oo laga guddoomo waxay ku suuroobaysaa atakliya banaanka lagaga maray sidaa maarata ha alla iskale ku tasaruf baa layidhi taasaa waxay noqotay mansilatu naqli inuu la wareegay oo kale wa qaala alxumaydiyu xumaydi waa shaykhu lbukhaari in badanna waa ka wariyaa toosba oga wariyaa xadiidka u horeysay ee aan ku soo maray kitaabu badilwaxyi ee bukhaari raximah llah uu ka bilaabay kitaabkiisa soomaahan xadaana alxumaydiyu sooma ahayn toos baa oga qaada xadaana alxumaydi sufyaan ibnu cuyayna waa kii ka sii warinaya marka wa qaala alxumayd laakiin qaala suuratu tacliiq baa ladhahaa suurada ayadaa sida asagoo oo sanadka wax ka maqan yahay ayuu waqaala alxumaydiyu yidhi marka markaasoo kalena markay muxaadafo tahay oo sheekha iyo ardaygiisu xooga iska haasaa waayaan mudaakara cilmiya oo laga sheekaysanayo xadiid iyo sheegidiis aan loo qaashaysanin markaasoo kale yaa suuratu tacliiq wax iska weriyaa ilaan intiina soo fadhiista xadiid ahaan loguma akhriyayni waan iska haystaa waa markaasa xadiidka soo tuuray kana waa ku dhawa waa xifdiyey bukhaari marka sheekhiisaasu kaga qaaday wa qaala alxumaydiyu xadaanaa sufyaan qaala sufyaan kale waa ibnu cuyayna sheekhiisii ibnu cuyayna ahawe qaala xadaanaa camar ibnu diimaan can ibni cumar radi allahu canhuma qaal kunaa maca nabiy nabiga maciisaan ahayn sala allah alay slam fii safarin safar wakuntu calaa bakrin sacab ritiq maarata qaalin ah oo bayr qaba oo orod badan ayaan saaraa faqaala nabiyu sal slm cumar wuxuu ku yidhi artiga lahaa bicdii iga gata btaaca waa ka galay faqala nabiyu sal slm walaka ya cabdallah marka asagbaa saaran la siinaayo siintaasi saaridaa uu saaran yahay iyo takhliyadaasi bannaanka laga maray ayaa qabdi noqonaysa hibo maqbuudaad ay noqotay lagama noqon karo baabun hadiyatu maa yukrahu lubsuha hadiyatun ma shay in laisku hadiyeeyo yukrahu la nacayo lubsuha in la xidho dhar in la xidho ama dahabkii rag waa ka xaaraan xariirta waa ka xaaraan waxyaalaha noocaase qofka inuu isagaba xidho xaaraanta ka ah qof kale waa siin karaa oo qofkaa kale ee uu siinayo inay u bannaan tahay inuu xidhana waa dhici kartaa inayna u bannaaneenna waa dhici kartaa asaga laftirkiisa uu siyaaro kale ugu tasarufo kalbooci walhibati inuu sii gato ama inuu dad ay u bannaan tahay uu hibeeyo ama uu dad ay u bannaan tahay inuu ka gato intaba way bannaanta marka shaygan adiga haddaada xiranaynin oyna ku bannaaneen si kalea loo isticmaali karaa waad bixin kartaa waxyaale waxaa jira laakiin adiga hadduu xaaraamka dadka kalena xaaraam ay ka tahay dee markaa lama ogolo maa xaruma akhduhu xaruma acdaa'uhu wey khamrada waa ka xaaraan qof kastana waa ka xaaraan inaad siisa ma banaana xadaana cabdالlah bn masrبة الqacnbi can malik bn anas can naafic can cabdالlahi bn cumar radi الlahu canهuma qaal ra'aa cumar bn khaaab cumar bn khaaab baa wuxuu arkay xullatan siira isku joog midaba leh siiruhu waa khuduud iyo midabay laheed xariir weey cinda baabilmasjidi masjidka nabiga calayh salam albaabkiisa nin la yidhahdo cudaarib la yidhahdaa tamimi oo madaxda iyo boqorada dharkooda iyo waxay ku lubistaan iyo suwadkooda iyo xullidooda iyo isku joogooda gada ayuu ahaayoo madiina u imaaday albaabka nabiga cala salam masaajidkiisuu fadhiistay markaasuu deen cumar soo maray radi allahu canhu faqaala wuxuu yidhi cumar yaa rasuul allah rasuul allow low istaraytahaa haddaad gadan laheedoo falabistaha aad xidhan laheed yowma aljumcati maalinta jumcada in la suuxiya ay fiicanta wlilwafdi wufuuda wafdi hadday imaanayaan wafdigaynu ilxin kugu arka maaha markaa waa u fiicanoo xerataa la rabaa jumcada waa saasoo kale ciidaha waa saasoo kale maalmaha munaasabaadkaa dharaad xerato meel ku dhigato maalmahaan isku soo taagto maad u xeratin dalkan xariirta ee quruxda badana soo maray rasuul allow saas yidhi cumar si ula jecelaya rasuulka de calayhi salaatu wasalaam jamaalka iyo quruxda iyo qiimaha qaala wuxuu yidhi nabigu inamaa yalbasuhaa markan waa dhar xariira waxaa xidhama laa khalaaqa lahu dadaan nasiib ku ahayn xariir fi laakhirati aakhiro aakhiray muslimiinta iyo muminiinta iyo ehlujannuhu dharkaa xariirta ay xihanayaan sundus iyo istabraqa iyo ayay xihan iyo diibaajka laakiin adduunyada inay ku xidhaan ma banaana ragga laa khalaaqa lahu fi laakhira uma jaaءat xulalun wixii arrintaa laogyahay inuu nabiga calayh salaam ka sheegeeyey xariirta in la xidha ragguna ay ka xaaraam tahay ayaa waxaa loo damba yimid oo nabiga loo keenay hadiyo xulalun isku joogyo xariira faacطaa rasuulu lahi sal la alay slam nabiga loo qaybiyo wuxuu siiyey cumara cumar minhaa isku joogihii xullatan isku joog bufarta ka saara xariira xullada waxaa la wixii halmar lagu labisto dharkuna xariir bay ahaayeen xariirtuna ragga waa ka xaaraan hadda ka horra cumar warkaasuu qabay faqaala markaasuu cumar wuxuu yidhi akasawtaniiha nabi allow miyaad ii ahrad bixisay oo marada ma u siisay un xidho walxaal qulta aad tidhi fii xullati cudaarija ninkii cudaariji tamiimi ahaa xulladiisii gaba maalintaan ku yidhi maa qulta eraygaa tidhi hadalkaa tidhi waad og tahay inamaa yalbasuhaa man laa khalaaqa lahu fi laakhira aakhira qof aan nasiib kulayn baa xidha waa kaad dhihi jirtay ama hadda way ii soo dirtay waase faqaala nabigu wuxuu yidhi inii anigu lam aksukahaa kuma marashiin kuma siinin litalbasahaa inaad isku tabacdo oo xeratood ku labisato fakasaaha ee waxaan kuu siiya siyaaro kale u intifaac kalay u bannaan tahay c maxau ahaa galo fakasaaha cumaru cumar wuxuu siiyey akhan lahu walaalkiis bimakata maka jooga oo mushrika weli gaal ah gaalowey gaalkuna furuucu shareeca alkufaaru halilkufaaru masale usuuliya weeyaan halilkufaar mukhaadabuuna bifuruuci shareecati bay ka diqaashaan culimmadu markay ka hadlayaan dadkan gaalada ah usuulu diinka iyo tawxiidka mar walba laga daba taagan yaha war islaama war tawxiidsada war dibba soo gala marka ay soo galaanba war salaada tuko oo waxaa iska ilaali oo waxaa samayn waxaa samayn la dhahaya laakiin furuucu shareeca maloola khidaabi oo ma la dhihi karaa maradaas waa kaa xaaraan iyo waxaa maarata cunun ah iyo ma la dhahaya ma loola khidaabaya masaladay ka hadlaan waya culimmadu laakiin natiijada halin bay iskugu imaanoo haddii la imaado laga aqbali mahayo aakhare un baa lagu ciqaabi ma salakakum fii saqar qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nadcu lmuslimiin kuna nakhudu maca alkhaa'idiin waa kuwa ay leeyihiin salaaddii baa loo cadaabi marka salaaddii waa loo cadaabayaa hadduu tukado isagoo gaalan ah weli islaamina laga aqbali maayo marka natiijada masaladan doodeeda waxay ku bieshuban xagga aya aakharo ee axkaamtan adduunyada iyo muuqaalkeenna hadda wax lagu dabaqi kara ma aha furuucu shareeca waa lagula khidaabay qolada leh way og yihiin inaan la dhehaynin hadda tuko isagoon islaamin way og yihiin xadaana mxamed bn jacfar abu jacfarin qaal xadaana ibn fudayl can abihi can ibni cumar radi allahu canhuma qaal ata nabiyu sal اllah alay wasalam baa wuxuu u yimid bayta faatimata zahra gabadhiisii qiimaha badneed ee faadimo aheed umulxasani wlxusayn xasan iyo xuseyn hooyadood zawjatu cali ayuu nabigu u yimid falam yadkul calayhaa gurigeeda hadduu soo istaagay iridkii buu istaagay nabiga ma soo gelin waa iska noqday wa jaa caliyun cali baa haddana gadaal ka yimid gurigiis fadakarat lahu daalika faadimo arkaysay aabbaheed oo intuu guriga u naaday inuu soo galab noqday oo haddana iska laabtay cali bay u sheegtay waxay tihi aabbahay wax ku dhacay maaqan kaadku soo istaagay waana iska laabtay fadakarahu lilnabiy nabiga calayh salaam buu cali u sheegay wuxuu nabi allahu markaasi faadimo ugu tiriye maxaa dhacay nooga laabatay qaala wuxuu yidhi inii ra'aytu waxaan arkay calaa baabiha faadma albaabkeeda sitran astur muushiyan la xarnay maro qurux badan muushig waxaa la yidhaahdaa marada midambada leh dhowr midaboo la isku daray marka maro la xarnay oo la xamuurabeeyey ayaa gurigeeda ooga laadlaado qurux badan baa dhalaalaysa ah, marka xariirama xaaraanna markaasi lagama hadlaayo ee waxaa laga hadlayo ataqallul wazuud fi dunya faqaala nabigu wuxuu yidhi waa kan maa lii welidunya aniga adduunya waxaad ku kaana keenay maaligoo nabi maxamed caruurtaydii faadima u jeclaa inay adduunya sidaas ku raaciso mara iyo qurqurux iyo guriga ay ku bilabaysato arrintaasaan aniga diidanahay yuu nabiga alayh salaam ee xaaraamnimo kama hadlayo rasuulka waa arki doontaa faataaha caliyun cali baa u soo warceeyey faatima fadakara dalika laha warkiiba u sheegay warkaasaa lagaga noqday ficilkaasaa samaysay maradaasa lagugu haystaa faqaalat waxay tihi faadima layamuruni haya amro fiihi maradani bimaa wuxuu doono siduu rabo inaan ku sameeya ii sheega rasuulka waan yeeli qaala nabigu wuxuu yihi markii loo sheegay tursihi waxaad u dirtaa bihi maradaasi ilaa fulaan hebel orod ugiye hebelkaa marka isaguba hadduu xaaraan yahay xaaraan bay ka noqon lahayd marka waxaa weeyaan wuxuu u diidan yahay uun inay gabadhii adduunyada israaxiso siduu nabigaba wax alla wixii soo gala oo dhan u sadaqaysan jiray ee adduunyadaaska onaha oga laabtay ayuu rabaa ehelkiisii ahlu beytkiisana inay ku raacaan hebel u dir buu yidhi ahli beytin waa reer fiihim xaaja baahi ay ku sugantay dad baahi iyo maaragtay sagooman dadkaasuu yidhi nabiga alayh salaam oradku waa usiya hagataano ama ha isticmaalaano siday rabaan ha yeelaaneen waxay la mid tahay markii nabiga alayh salaam u timid faaduma ayadoo dalbayso khaadim oo leh waxa ka sheeganayso shiidihii iyo guriga shaqadiisii iyo kinaasadii iyo xaaqidii ka sheeganayso marka faadima guriga nabiga alay slam bay timid way weyday warkaas caaisha ku reebtay caaisha nabiga u sheegtay calayh isalaatu wasalaam markuu nabiga warkii maqlay uu soo kacay gurigii buu yimid wuxuu yidhi wax kaaga khayr badan maku baraa adkaar buu nabiga baray sala allah alay wasalam markaad saaxanaysaan subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar saddex iyo soddon jeer dhaha markaad saaxanaysaan buu nabiga alayh isalaatu wasalaam yidhi marka khadinkii buu ka leexiyey aakhare wixii maslaxa ugu jirtay iyo cibaadadii dikrigii buu ku leexiyey rasuulka calayh salaam walaakhiratu khayru laka min alula aakhira kaga khayr badan addunyada qaala xadaana xajaaj bn minhaal qaala xadaana shucbat bn xajaajin qaala akhbarana cabdilmalik bn maysara qaala samictu zayd bin wahbaa maqlay can caliyin radi allahu canhu qaal adaa ilaya nabiyu nabiga alah salam baa ii soo hadeeyey xullatan siira mar xariira falabistuha markaasaanan xidhay waa ku labistay fara'aytu alqabala caran arkay fii wajhi wejgiisa ka arkay fashaqaqtuhaa waan kala googooyay bayna nisaa'i haweenkeegii marka waxaa weeyaan hadiyatu maa yukrahu lubsuha inuu xidho looma ogolo laakiin wixii u bannaantaha haweenkoo kale ayaa la yidhi sii saasaa marka ayaa loo ogolaaday baabu qabuuli hadiyati min almushrikiin gaalada iyo mushrikiinta hadiyada ay ku siiyaan ma laga aqbali karaa oo ay ku siiyeen xoolay ku siiyeen dhaqaalay ku siiyeen waxbay kuu qabteen waxa ma laga qaadanaya musanifka baabkaasuu baabaystay wuxuu iltifaadayaa bacd alaxaadiid oo ku soo aroortay masaladan oo qaarkood nahyiya inii nuhiitu can zabadi lmushrikiina waa soo aroortay xadiid sunanka ku sugan mushrikiinta xoolahooda iyo hadiyadooda waa layga reebay uu nabigu calayh salaam yidhi iyo laa aqbalu hadiyata mushrikin mushrig hadiis ma aqbalayo nusuustaasi nabiga calayh salaatu wasalaam riwaayooyinkaas ayuu bukhaari raximah llah wuxuu ishaarayaa inay tahay imaa daciif wa ima muawal ama waa daciif oo ma sugna markii xadiistan loo fiiriyana isku martaba ma imaan karaan bukhaari ku sugana xadiistaasi haddii la yidhaahdo calaa fardi sixatiha inay saxiix tahay haddii lagu xumbaarana axaadiistan nahyisayan sheegnay iyo kuwan hadda uu musanif ka baaraystay waxaa lagu jamcinayaa hadiyadu hadday tahay wax diintaada dhaawacay oo ay ka go-an tahay diintaadii oo maxabba iyo mawadaniya soo jiidasho uu gaalku rabo inuu gacanta kugu dhigo afwaxuna xushadaad noqoto adigana aadan kalsooni ku qabin inaad diintaada ilaashan karto markaa inaad wax ka qaadata maaha ka qaadata maaha haddiise ay tahay arrintu mucaamaladan caamka ahadmaad isagana ku siinayo wax maaragtay diintaadoo dhaawacaysana aysan jirin arrintaasi waxba dhibaataa mala waad ka qaadanaysaa aqwaal kalena waa sheegay xaafid ibn xajar kaasuu rajaxay wa qaala abu hurayrata can الnabiyi salى اllahu alيه wasalama abu hurayre nabigu ka wariyey inuu yidhi haajara ibraahiimu calayhi الsalaamu nabiyullaahi ibraahim alkhaliil ayaa hijrooday bisaarata gabadhii xaaskiisaeeda saaraheed umu isxaaq ayuu la haajiray hijradii ay iska wareegayeen gaalada iyo asnaamta ay caabudayeen iskaga tageen fadakala wuxuu galay qaryatan magaalo fiiha malikun min boqora ayaa jooga xukuma ow jabbaarun gaal mutakabir oo kibirooni ah oo raghalays ah ayuu ahaa wax allaala wixii ninkaasi xumaynayuu samayni haddii uu ninkan xaaskiisi wato oo gabadha saga xaaskiisa wato waa kaa halaynayaao waa xumaanba ku samayni walaashii hadday tahay oo la caddeeyana faraga oga qaadi islaantiisa maba arki karaba hortiisu ku xumayn faqaala markaasu deedna waa ka qisadii xadiida mashhuurka weeyaane markii uu u galay saarala kii gaalkaasi u mooday ayadana salaad ay gashay ilaahayna u bariday gaalka ilaahay ka qabtay kadib buu wuxuu siiyey gabadhii haajare aheed ayuu hadiyo u siiyey u hibeeyey intaas oo musanifka wuxuu hadda u keenay faqaala wuxuu yidhi acduuhaa waxaad siisaan aajara aajara iyo haajara waa isku mid gabadha haajara siiyay bu ismaaciil noqotay wa uhdiyat lilnabiyi shaatun marka intaas waxay caddaynaysaa xadiidka isagoo mawsuula fi lbukhaari ku sugan muslime waxaa weeyaan in hadiyada gaalada la qaadan karo kol haddiina dhaawacaynin diintaadii wawdiyad linabiyi nabiga ala slam waxaa loo hadiyeeyey shaatu neef ari ah fiiha sumin sum leh khaybar markuu nabiga khaybar qabtay naagtii yahuudiyada waa kii neefkii hilibka ay u qariyeenoo nabiga casuumadii iyo martiqaadkii nabiga waa ka aqbalay sum bay ugu dartay nabigana waa kii ku sumeeyey iyo saxaabadiisa qaar kamid a ku dhinteen wa qaala abuu xumayd baa wuxuu yidhi ahdaa mariku ayla meesha ayla la yidhahda boqorkeedii yaa linabiyi wuxuu soo hadiyeeyey baklatan bayda baqal cad buu soo hadiyey dundul ti la dhihi jiray wey hadiyuu nabiga u siiyey waa ka aqbalay wa kasaahu burdan macawisana waa siiyey maro wakataba ilayhi nabigaa u qoray deena bibaxrihi magaaladoodii inuu joogo oo uu xukumo oo jidyadana iska bixiyaan bibaxrihim oo biqaryatin wey qaryada iyo magaalooyinka iyo yaa bixaar la yihahda imal min waraai bixaar baad mari doonaa wuxuu leeyahay xadaana cabdاllahi bn muxamedi qaala xadaana yunus bn muxamedi qaala xadaana shaybaan bn cabdiraxmaan naxwi can qataada bn ducama sadusi qaala xadaana anas radi allahu canhu qaala uudiya linabiyi nabiga calayh salaam waxaa loo soo hadeeyey jubatun suduusin kooti sundus ah nooc min alxariiri wey xariirta ka mida wa kaana yanhaa can alxariir nabiguna waa nahyin jiray xariirta facajiba annaasu minhaa dadkii baa la yaabay maradan jireeceeda iyo quruxdeeda faqaala markaasuu nabigu wuxuu yidhi waladii nafsu muxamadin biyadihi ilaaha nabi muxamed naftiisa gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaartay lamanaadiilu sacad binu mucaad sacad binu mucaad sayida ows manaadiishiisa wuxuu sanka iyo wejiga iskaga tirtiraayo ayaa fi ljannati jannadana u taalla ayaa axsanu ka wanaagsan min haada middan kootigan xariirtae quruxda badan saacad radia allahu canhu wuxuu wejiga iyo sanka iska marmarin doonaa aakharo tuushka ama maarata eh, muxuuha shukumaanka waxyaalaha noocaas oo kale ah ayaa ka fiican buu nabiga calayh isalaatu wasalaam yidhi ka udgoon ka dhalaal badan ka qurux badan ka baqaa iyo baaqahaanshaha ha sheegin marka wuxuu nabigu ka laabaya adduunyada iyo ziinadeeda iyo quruxdoodu ka laabaya aakharada iyo daar albaaqiya iyo nicmada taalla in xagga ammaanka lagu hayo oo qalbiga la geeyo loo shaqaysto taasuu nabiga alay slam u leexinaya waana manqaba iyo fadiila lisacad bini mucaad sacad bay ammaan u tahay oo nabigu u ammaanay sala allahu alayh ali wasalam marka markaas inuuna xiranin wey nabiga alayh salam waa loo soo hadiyeeyey laakiin muuna xiranin ama waa markii intaa weli xaaraanaynu noqonin oo markaasu iska soo reebay markii loo soo hadiyey waxaa soo arartay bacd ariwaayaat intuu xidhay oo salaad uu ku tukaday inuu iska siibay mascan shadiidan wa qaala yalbis inamaa yalbasu hada man laa khalaqa lah oo jirnadu intuu iska siibay waxaan nasiib aakhara kulahan baa xidha marka awalu maa xurim marka u horaysa la xarimayaheed wa qaala saciid wuxuu yidhi saciid bin abi caruuba can qataada cananasi ana ukaydira dowma meeshaa duumadi waa duumatu jandal baa la dhihi jiray ninkii ukaydir ahaa ee madaxda ka ahaa ukaydiru duuma hadda tarkiibkan duumadana waa magaaladii ukaydirkana waa amiirkii madaxda ahaa maligaa xukumayo ana ukaydira ninkii ukaydira aduumata aduumana ukaydira u ahaa madaxda u ahaa ahdaa ila nabiyi nabigu u soo hadiyeeyey intaasu kaga keena qidcadaas waana maxalu shaahid wey iktafa bishaahid intaasu uu ka kaaftoomay marka inuu hadiyeeyey gaal hadiyadiisa nabiga uu qaatay calayh salaatu wasalaam marka walaa iyo maxaba kale iyo nabada iyo caqiidada dhaawaceeda arrintaas labaa baqaayo xadaana cabdullah bnu cabdilwahaab قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعب بن حجاج عن هشام بن زيد عن انس بن مالك رضي الله عنه أن يهودية haweenay yahuudiyada zaynab baa la dhihi jiray atat nabiya nabiga calayh salaam bay u timid bishaatin bay oola timid neef ariga masmuuma la sumeeyey darabka iyo meeluhu nabigu jeclaabay ku baraysa sunta weliba faakala minhaa markaasuu wax ka goostay nabigu faqiila waxaa lagu yidhi nabiga alay sl alaa daktuha yani waa loo sheegay nabiga inay baashan sumaysantahay mucjiza kadib deena nabiga alay slam waa iska tufay afkiisa iyo culihiisa iyo dhacankii waxbaa gaaray rasuulka calayh salaatu wasalaam markaasaa saxaabada waxay dhaheen haweenaydana sumaysay ee adiga sunta xataa kuu qarisay maandillo alaa naqtuluhaa maandillo qaala wuxuu laa maya dili maysaan famaa ziltu maxaa yeelay nabiga calayh salaam wuxuu ahaa laa yantaqimu ila lilah asaga naftiisa uma aragoosan jirin rasuulka calayhi salaatu wasalaam qofka diinta iyo islaamnimada uu markaasi dhibaatada ku haya iyo jihaadka waa u aan jirta kuwaanta masaakiinta intii la qabtay ciil darteed waxaan u sameeyey ama ka argoosan maayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qaarkoodba waxay leeyiin waa islaamtay laakiin waxaa qaar bacd riwaaya soo arortay in markii dambe la dilay maxaa yeelay saxaabadii nabiga qaar ka mid ah oo sunta ayadeed ku dhintay saxaabi bashiir la yidhaahdo ayaa suntii u dhintay kii baa loo markaxaday waa la dilay famaa ziltu acrifuhaa buu leey anas suntii nabigu uu maalintaa goostay sun aad adag bay haba badan famaa ziltu kamazuul acrifuhaa raadkeedii iyo calaamadoodii inaan arkaayo oon garanayo fii lahawaati rasuuli illaah nabiga sala allahu alay wasalam dhamxaragiisa dhamxaraga nabiga alay salaam hadduu afkiisi iyo aan fiiriyo lahawaad waa layihaha dhamxaraga afsal xalqi waxaa kaloo la yidhaahdaa lahawaad qofka markuu muuqsado ciridkii iyo meelaha muuqanaysa ayadana waa la yidhahdaa lahawaad tiibaa nabiga alayh salaam calaamo ka muuqataayoo raad ka muuqdaayoo la garanayaa inay suntaayada nabiga saamaysay markii dambena iyadaba u dhintay laakiin ka sheekeeyey nabiga alay slam markuu sakaraanayey dhihi jiray hadday suntii khaybar ay goysay xididkii halbowlaha alamahi jartay ayuu nabigu sal allah alay ali wasalam fajamaca allahu lahu sharafa nubuwata washahaada shahiid iyo nubuwa ayuu ilahay iskugu daray rasuulkeena sala allah alayh ali wasalam qaala xadaana abu nucmaan maxamed bn fubayl qaala xadaana muctamar bn sulayman can abihi sulayman bn darkhan ataymi can abi cuثmaan amahdi cabdiraxmaan bn mil can cabdiraxmaan bn abubakr radi allahu canhuma qaala kunaa maca nabiyi nabiga calayh salaam maa maciisa aheen alaaiina wa mia boqol iyo soddon qof baan ahayn alaaiina wa mia boqol iyo soddon qof ayaan ahayn marra mi tirada badan baa la hormaraya marra tirada yar baa la hormarin karaa dhibaato maleh boqol iyo soddon iyo soddon iyo boqol haddaad tirahdo marka boqol iyo soddon qof baan ahayn faqaala nabiyu nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi hal maca axadi minkum dacaan una cuntaa ma haysaan gaasaa dadka qabatay wax ma haysaan fa idaa maca rajuli nin baa waxaa laga helay saacun suus min dacaami raashina ow naxwi wax lamida laga he waxbaa laga helay fa cujina intii baa la shiiday markaasaa la cajiibiyoo la qooshay si bur iyo canjeero wax looga samaysiiyo waaltii uma jaaa waxaa yimid intii lala fadhiyo la haysto rajulun mushriku nin gaalah mushcaanun dheer dawiilun aduu si dheer mushcaanun basaasan dawiilun dheer labada macnaba waa la yidhi mushcaanku dawiilka baayinka ah waa la yidhi biqaramin aribuuna wataa ninkaa gaalka ee dheer yasuuqu waa u kaxinay aribuu kaxinaya saxaabadii nabigu soo derderay faqaala nabiyu sal allah alay wasalam baa wuxuu yidhi baycan am caiya ma iibaa mise waa na siin rabtaa oo hadiye wey aw qaala am hiba mise waa hibuu nabigu calayh salaam yidhi qaala ninkii wuxuu yidhi laa hibe iyo caiya maahee bal baycun haddaad garanayso iib wey fasaraa minhu wuxuu arigii ka gatay nabigu shaata neef arigu ka iibsaday fa surixad neefkii baa la sameeyey laagaji waa la gowracayoo deena eh, calooshii iyo wixiibaa laba rido oo beerkiibaa lala soo baxayo wa amara nabiyu nabiga cala salaam baa wuxuu amray bisawaadilbatni sawaadulbatniga beerka la dhahaa beerkaas midow sawaadulbatni beerki wuxuu amray an yushwa in la salo cudur beerka inta beerka keliya bal noo sala duguwa bisawaadiha lasii cuni waa lasii anfafuraysan rabaa aan cunna eh inta kalena dabka sii saara waayo min llaahi buu leeyahy saxaabigu ilaahay baan ku dhaartay maa fi alaaiina walmiya boqol iyo soddonkii qof ka mid ma aha ilaa waqad xazan nabiyu sal l slam nabigu wuxuu u jaray lahu asaga xujatan waslad bisawaadi banihaa ridii ama neefkii asaga ahaa muxuaha beerkiisii ayuu waslad uga goy in kaana shaahidan hadduu joogo qofkii saxaabada ahaa acdaaha fartu ka gelinayo ilaahi wasaga ayuu siinay wain kaana qaa'iban hadduu yar maqan yahay meel ku dhaqaqamayna khadaa lahu meel buu dhigaay xataa qofka maqan lama qadinaynin meel baa loo dhigaaye waa beerkii keliya waxaa intaa boqol iyo soddon qof loo kala jarjarayo mid walba adduunyadiisa uu ka helay barakadii nabiga sal اllah alيه wasalam weeyaan waana mucjiza takfiiru dacaam washaraab <coughs> cuntadii inay badato oo sharaabka uu bato barakada rasuul alay slam bay ka mid tahay wayna badnayd hal iyo mar hal iyo laba toona ma dhicin <coughs> biyihii inay bataan baa soo aroortay maxaa ka mid ah biyihii batay <coughs> ya sida asaabicda faraha u dhexgeliyay maxaa kaloo ka mid a ah? ya ya arabatimiha maye caana batay baqiya ana wa abu ana waanti abu hurayra caanihi ah, waa jirta abu hurayra iyo nabiga isku soo haray marki dambe nacam maxaa kale ya beerti biyo kaloo bataya sheegi kara ya islaantii ayadana misaanyo darheed waa kay bateen haye mid kale saddexaad aalka udaybiya xudaybiya waa kimida kuriga loobkiisa ku tufay fajaashad ayb barakadii rasuulka sala allahu alay alih wasalam fajacala minhaa haddii beerkii la cunay la qaybsado maxaa soo hara neefkiintiisii kale jacala wuxuu yeelay minhaa shaatadii qascatayn laba xeero laba xeeraa loo qaybiyey faaklu ajmacuuna waa cuna dhammaantood washamicna waa darimay bule zacabu fafadarat ilqascataan labadii xeerada hanbaa ku soo hadhay fajacalnaahu cala albaciiri geeliga saareen awrtaana baan saarana kamaa qaala sida uu yidhi sidaa ama si lamida marka kamaa qaalada lafdiga hadda waxuu ka shakida wey macnihiisa aswoobto baabul hadiya lilmushrikiin hadduu marka ninkaa gaalka uu hadiyada siin lahaa waa ka qaadan lahaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam hadiyatun am baycan baycan am hadiyatan baabulhadiya lilmushrikiin hadda mushrikiinta wax la siinayo oo loo hayreenayo ayaduna welihii miyodhaawici alwala walbalaa iyo caqiidadii miyodhaawiciisa kol haddii hadiye iyo biri iyo ixsaan iska yahay muuqda waxba dhibaataa malaha dhibaato maleh ma soo gelayso arrimihii la diiday waad siin kartaa ixsaan waad samayn kartaa hadduu kol weynama gaal xarbi aan ahayn <clears throat> waqowlullahi tacaala alla qowlkiisa uu yidhi laa yanhaakum allahu can aladiin ilahay inigama nahyinayo inaan can ladiina kuwii lam yuqaatiluukum aan la dagaalamayni fi diini diintiina lagula dagaalamayni walam yukhrijuukum aan la saaraynin min diyaarikum magaaladiina an tabaruum inaad u ixsaan fashaan ismafal iyo ixsaan iyo musaacado inaad siisaan oo tubsiduu ilayhim cadaalad fashaan in allah yuxibbu muxsidiin e waxaa lagu diiday waxaa weeyaan kuwa dagaalka kugu haya magaaladaada ku barakicinaaya madaafiicda kula dhacaya kuwa ayaga waa gaalo xarbiyiina inuu marka aadad iska celisoo disho ayay ahayd inaad soo baktinaayo aad noorayso biyasiisa ma aha xadaana khaalid bn makhlajin qaal xadaana sulaymaan bn bilaal qal xadaana cabdlah bn dinaar can ibni cumar radi alahu canhuma qaal ra'aa cumaru cumar baa wuxuu arkay xullatan cala rajulin yubaac isku joog buu arkay nin korka ku wato iibinaya tubaacu la iibinaya bushuu ku wataa waa dhiganaya waa la wareegaya meel la wareegis dadka markii iyo sadaarka alaabta wareejiyo kale faqaala linabiyi nabiga alah salaam buu cumar ku yidhi ibtac nabi allo soo gala hadi lxulla isku joogan talbashaa xidhati yowma aljumca maalinta jumcada waidaa jaaka alwafd wafdiga marka kumaadaan haddaad ummadna tagayso ufiida waxaa la rabaa inaad weji quruxsan aad ku qaabishaa la rabaa oo hadhow kaa maartay aynan si xun kuu fiirinin ayaa la rabaa haddaad si fiican u labisan tahay qofkan xogow indhaha ayuu maaratay si fiican buu kuu fiirinaya oo kuma xaqirayo kuma yasaayo marka cadowgaadana inaad isku xaqira ma aha oo kuu qoslo oo kuu farxo faqaala wuxuu yidhi inamaa yalbasu haadihi dharkan aad xidhay leedahay waxaa xidha man laa khalaaqa lahu fiiha kana dadaan akhra nasiib ku lahayn in la labistase waa iyo wafdigii loo labistay masjidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam bale waxaa loo soo darishaday xadiidkan inay istixbaabu tajamul yowma aljumca jumcada in laisqurxiyo ayaa loo soo darishaday xadiidkan waxaa yeele xariirnimaduu ku diidaye isqurxinta nabiga ma diidana fautiya rasuulu nabiga waxaa loo keenay calaysala mar dambe minhaa markii xariirtahaa oo kale bixuladi isku joogo fa arsala ilaa cumara cumar buu u diray minhaa qaarkood bixulatin isku joog baa uga diray faqaala cumar baa wuxuu yidhi kayfa albasuhaa saan u xidhanaya waqad qulta adoo yidhi fiiha markan xariirtaa maa qulta warkaad tidhi inamaa yalbasu man laa khalaaqa lahu fi laakhira wax ka dhihi jirtay qaala nabigu wuxuu yidhi inamaa inii lamaksukaha kuma siinin litalbasahaa inaad xidhato tabiicuha waad gadan kartaa aw taksuuhaa nin kalaad marashiin karta ama gaal ama haweenka dadkaasaa kuu bannaan faarsala biha cumaru wuxuu u diray ilaa akhin lahu walaalkii min ahli makata reer makaa qabla an yuslima intuu weli islaamin marka in loo ahdiyo la siin kara gaalada ayaa laga fahmay walaalkiibuu u diray oo siiyey <clears throat> qaal xadaan marka markii hudnada iyo heshiiska iyo sulxigu jeeyo ayaa dhici karta inay tahay inta kufar quraysh inay xarbiyiin yihiin baa la ogyahay oo gaala ay nabigu la dagaalami jirtay kusoo duulay dhowr jeer xadana cubayd bin ismaaciil qaal xadana abu usaamata xamaad can hishaam bin curwata can abihi can asma bint abi bakr radi allahu canha qaalat qadimad calaya umii bayleeda asma hooyadooda ay soo gashay hooyada mushrikadeeda gaala ilan asma bint abubakr caaisha isku hooyo maynan ahayn qadimad calaya umii haddii kale ay isku hooyaan lahaayeen haddee waxaa dhici karta inay umuhaa min aradac ay tahay bala la soo xaqiijiya arrintaas qadimad calaya umii wahiya mushrikadeeda gaala fii cahdi rasuuli llahi sala allahu alayh ali wasalam waa xilligii nabiga ahdi waxaa la wadaa ahdu ridna hiliga heshiiska iyo cahdiga u udhexeeya nabiga iyo reer kufaar quraysh oo sulxulxudaybiya intay dhacday toban sana ayaan la dagaalamin ayaa lasdhex maray oo reer madiine ay maka tageenoo maka ku jireen ay madiine iyo shaam mareen aadeenoo lasdhex maray qaraabadoona bay ugu timi marka gabadheedii fastaftaytu rasuula allah nabiga calayh salaatu wasalaam ayaan masalo weydiiyey islaanta hooyadooda ahaatee waa gaal gaaladana in badan baa laga hadlay oo xataa iimaankii lagu xidhay laa tajidu qowman yuuminuuna billahi walyowmi alakhir yuwaadiuna man xaada allah warasuula ka ilaahay aayadda uu ku yidhi mu'min baan ahay waxaana jeclaan qof alla iyo rasuul la dagaalamay isma keenayso ayaa la yidhi arrimahaas imaanka kuhaysa gabadha markaase nabigu weydiisay oo tidhi ibna ummi hooyaday qadimad way iisoo gashay wahiya raaqiba ayadoo qaraaba salaan iyo maaragtay wax doonanaysa oo weydiisanaysa raaqibatun waxbay iga dalbaysaa riwaayo kale raahiba waana xabsanaysaa in la gooyo la fiijiyo afaasilu ummi hooyada ma xiriiriyaa qaalnab wuxuu yidhi sirii ummiki sirii xiriirii ummaki hooyadaa ah, xiriir buu nabig alayh isalaatu wasalaam ku yidhi maxaa yeelay gaal baa ahaatee wasaaxibumaa fi dunya macruufantii baa ku taal adduunyada wixii wanaag u samayn karta u samee gaalba haddii aata waalidka iyo silada iyo qaraabo xiriirintu gaalnimada ma goyso gaalnimada ma goyso wanaha iyo maxabada iyo inaad jeclaatay iyo muminiinta kale inaad ka soo dhawaysata asagoo gaala ah, yaa la ogolayn <coughs> baabun wuxuu ku saabsan yahay laa yaxilu liaxadin qofna uma banaana an yarjica fii hibatihi inuu hibadiisii u bixiyey soo ceshado wa sadaqadiisii inuu soo ceshado haddii sadaqa aakhare uu ka rabo ajir ay tahay iyo hadday ama hadyo tahay labaduba kol haddiiba la qibdoodo gacanta lagu dhigay qofkii aad siiso gacanta ku dhigay inaad ka noqoto ma banaana hadda waxaa laisku hayaa khilaaf ka taagan yahay qabla alqabdi qaar baa leh sawaaun qadaba aw lam yaqdab ama ha qaato gacanta ku dha kudhigi haddii afkaada ka soo baxay oo qofka saa wixii loo sheegay inaad ka noqoto ma aha xadaana muslim bn ibrahim qaal xadaana hishaam shucba qaala waxay yidhahdeen xadaana qataada can saciid bni musayibi can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam alcaa'idu fii hibatihi qofka hibadiisi dib ay u noqonaya kalcaa'idi mid ku noqday buu leeyahy fii qayi mantigiis isaga mantigiisii qof ku noqday waa xun tahay waxaa ka sii xun riwaayada kale kalkalbu yaqiyi uma yacuudu fii qayi ay intuu mantagay mantigiisa ku noqday yuu la tooyahay waxadaana cabdiraxmaan bn mubaarakin qaal xadaana cabdiwaari qaal xadaana ayuub can cikrima can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal qaala nabiyu sala allah alay wasalam wuxuu yihi laysa lana madhalu saw inay xaaraanta halkan lagu addeey oo ay mantagiisa waa ku noqon karaayo xaaraan kama aho oo waxaa laisku shabahay marka waxaa ka dhalanaya inayna xaaraan bay ahayn haddaad dhihi laheen laysa lanaa maalu sagaa ku taalla tilmaan xun sideeda uma lihin in aynu lagu shabaho dameerna lagu shabaho kamatallximaari lagu yidhaahdo muxuu ahaa dawaca laguu shabaho salaad tukashada iltifaata aclab lagugu shabaho dhulaaga rukuucda laga kala rukuucayo luguntaagiisa feerarka dameer laguu shabaho madax foorintiisa arrimahaasoo dhan badanahi wey laysa lanaa maalu saw alladii yacuudu waxaa maalu sawa tilmaan xuna alladii yacuudu ka ku noqon fii hibatihi wuxuu bixiyey kalkalbi ay buu lamid yahay yarjicu fii qayri mantikiis ku noqonay inaad sheegsheegtaabaan la ogoleen inaad soo ceshatay sana dhaafi xadaana yaxya bnu qazaca qaala xadaana maliku can zayd bn aslami can abihi samictu cumar bn khadaab radi allahu canhu waa maqlo yaquulu leh xamaltu calaa farasin faras baa waxaan ku xumaaray rajulan fii sabiili ilah inuu ku jihaado nin baan faras ku xumbaaray war faraskan ku jihaad oo qaado oo gaadiidso faadaacahu waxaa dayacay aladii kaana cinda ninkii aan ku ogaabaa la dayacay muhimadii loogu talagalay ee laisku ogaa waxaa suuqii buu soo taagay faraskiina maarata aad u dayaxmay oo aan nafaqadiisii howlihiisii laisku toosiminoo baaba ah wax yarun maanta un geli kara qiimihii aan ku ogaaba haas oga dhacay isagoo inuu raqis ku tuuri rabana waan arkay faaradtu waxaan damcay an ashtariyahu inaan soo iibiyo nin asagaa ka soo gataan damcay wadanantu waxaan u malayay annahu baayacahu inuu iibin rabo biruqsin raqiis inuu ku tuuri rabo maxaa yeelay waa wa laiska siiyey ee una iyo dhib u marin baahina waa haysaa faraskiina faraskii luhiisa hoos u dhacay weeyaanoo qiimihiisi waa ka hooseeyaayoo waa la yaay aabaa ku soo yidhi marka inuu raqiis ku tuuri rabo faraskana waa yaqaana cumar qiimihiis fasa'altu can dalika nabiya nabigaan arrinkii weydiiyey calayh salaam arrinkaa nabi allo ka waran intaadan falin ka fiirsan wey intaadan falin ayaa la rabay inaad ka fiirsato oo waxaan asaga ah aad culammada weydiiso tidhaahdo maxaaraan baa maxalaal baa ma i bannaantay mise waa maya ayaa loo baahan yahay saxaabadu sidaasaha ridwaan ullahi calayhim jamiican faqaala wuxuu yidhi nabigu laa tashtarih ha soo gadanin wain acdaakahu haba kaa siiyo bidirhamin hal shilina waidoo keli hal dirhama fila haba kaa siiye waxaad bixisay alla iyo hor aakhara u baxsatay ha soo ceshoonin buu nabigu alayh salaam faina alcaa'ida fii sadaqatihi qofka sadaqadiisa soo ceshanaya kalkalbeey buu lamid yahay yacuudu fii qaybi mantagiisa ku noqonay marka sadaqadii inaad soo ceshato iska dhaafa xataa beec iyo iib inaad ku soo ceshato lama ogolo sakadiibaan siiyey xooladan iskaga jiro inaa ka gataan rabaa ka warran ka gadan karaa su-aalaha in badan soo noqnoqda wey dadka sakada iyo xoolaha bixiya ayaa waxay ku leeyihin ninkan aan siiyey kollay wuu gadana lacagta maka siiya oo maka gataa maya kama gadan karo qof sadaqadiisi ku noqday buu lamid yahay oo ninkii asaga ahaa oo gorgortami lahaaye xoolihiisii haddii booc uu rabay ku waayo ceshan lahaa kii siiyey hadduu hortaagan yahay waa xishooraya waa isku jeeraya marka wax alla wuxuu buu kaga gadanaya qeyb xoolihii kamid aha majaaran ku noqotay marka lama banaana arrinta ayada baab kاlfsl xadaثnي ibrahim بn muسى qaal akhbarna هisham بn yusuf an بn jurayd akhbarahum qaala wuxuu yihi akhbaranii waxaa ii warramay cabdالlahi بn cubaydالlahi بn abi malaykata ana bani suhayb wiilal ilmo suhayba suhaybka waa suhayb bnu sinaan arumi suhayb bnu sinaan arumi aruurtiisii xamze iyo sacad iyo saalix iyo ka mid ahaaye wiilashii ilmo suhaybaha mawlaa bani judcaan suhaybkii bani judcaan mawlaha u ahaa cabdullahi bini judcaan saxaabi bihiisaabu ka tirsanaa oo mawla u ahaa mawlaa bani judcaan wiilashii ima sohoonaaye reer bani judcaan mawlaha u ahaa iddacaoo waxay sheegteen baytayn laba guri iyo xujratan qowlad laba guri iyo qol ayay sheegteen ana rasuulallah nabiga calay salaam inuu abbaa siiyey daalika labadaa guri iyo qolkaasi suhayban aabbaheed suhayb waa dambe wey xilligii marwaan wuu amiirka ka ahaa madiina mucaawartiisa abadan guri iyo qolkan aabbahaana waxaa siiya rasuulka calayh salaam annagaa iskale marka maanta tale labadiba faqaala marwaan baa wuxuu yidhi man yashhad lakuma yaa marhaati iniga ah calaa daalika sheegashadaas qaaluu waxay deen ibnu cumara cabdulahi bn cumar baa ka nool raggii aan marhaatiga noo wax ka ogaa fadacaahu cabdulaahi buu u yeeray marwaan fashahida wuu marhaati kacay la acdaa inuu siiyey rasuulullahi sal allah alay wasalam labadan baytaynka suhayban inuu siiyey baytayni labada guri iyo xujrata qowladan faqadaa marwaanu waa xukumay bishahaadatihim shahaadadoodii marhaatigoodii yuu lahmayuu xukumay shahaadatihim kacay baa u xukumay qadaa marwaanu bishahaadatihi shahaadata ibni cumar lahum uu ima bani suhayb uu u marhaati kacay ayuu marka uxukumay cadiyadii <clears throat> nabiga alah salaam haddii cadiyadii nabiga uu bixiyey inay tahay buu addeeyey cadiyadaasi nabiga inuu siiyey way sheegeen ee nabiga ma ka noqday mise kama noqonin ma su'aalin ma dhihin haddee wayna siiyey inuu nabiga ka noqosa ma dhici karto marka waxaa lagu xukumay inuuna ka noqonin wahuwa alqaa'il alcaydu fii hibati kalcaaydi fii qayihi nabiga isagoo sidaa yii say su-aasha meeshuu keeni kartaa waad udi kartaa nabiga inuu ka noqdo waad dhici karta muranka u keeni karta soo nabiga inuu nasiye ma sugnaanin ahaa hadiyadii nabiga kamuu noqonee sidii baad uleedihiin sidii baad uleedihiin macnaha <clears throat> intaasuu keenay baabu maa qiila fi lcumra waruxba wixii la yidhi cumrada iyo ruxbada cumradu waxa weeyaan inaad tidhaahdo cumrigaada intaad nooshahay gurigaasi adigaa iskale haddaad dhimatana carruurtaada ruxbaduna waxa weeyaan gurigaasi ku jir inta aad nooshahay ayuu iska yihi marka ruba la yihaahdaa alcumra wruba alcumra wruba ruqbadu marka waa sidaas oo inuu yidhaahdo waxaan isagaa ku jir intaad nooshahay marka yuraaqibu hada mowtu hada kan dhimashadiisu sugayaa maalintuu dhintu ka soo ceshay masalada waxay leedahay dhowr suuray leedahay saddex suuro laba suuro oo kamida suwarkeeda wixii asaga ahaa qofkii bixiyey kusoo noqon mayso mid baa la isku hayaa saddexdaa suura midda koobaad waxaa way inuu yidhaahdo laka walcaqibika guri wiilisiiy wuxuu yidhi gurigan ayagaa iskale haddaad dhimatana carruurtaadaa iskale buu yidhi midda ayadaa waa hadiyo waa hibo qof uu bixiyey ku noqon mayso qofkii wax bixiyey ku noqon mayso iyo warafadiisi midnaba midda labaadna waxaa weeyaan inuu yidhaahdo laka ayuu iska yidhi maacishta inta aad nooshahay adigaa iskale buu yidhi walicaaqibika ma raacinin walicaaqibika ma raacinin taasna waxaa weeyaan ayadiina muran baa ka taagan laakiin waxay u badan yihiin inay midda horena ay lamid tahay qowlka saddexaad waxaa way inuu yidhaahdo oo uu ku daro laka maa cishtay fa in midta rajaca tarjic ilayya inuu yihahdo haddaa intaad nooshahay adaa iskale haddaad dhimataan ana ii soo noqon middaa waa caariya muaqata caariya muaqata caariya wakti loo sameeyey wey ana igu soo noqon bu bu yidhi markaad dhimatana taa ayada wax dhibaataa mari guriga intaad nooshahay ku jir haddaad dhimataan anigaa u soo laaban bu yidhi taa waa caariya laakiin hadduu yidhahdo laka walicaaqibik ama laka maacishtabu iskagii way u soo noqona ma raacinin labadaa waxaa weeyaan hiya liman ucmilahaa waliwaraatihi isaga iyo warafadiisa iskaleh liannahaa waqacat miiraaan binabi ala slam dhaxal ayay dhaxday marka waa la dhaxlayaao dadkii iska lahaa ayaa dhaxlaya kusoo noqon mayso qofka iska lahaa <clears throat> acmartahu daara baa la dhahaa fahiya cumra ishtiqaaqi daar baan qofkan cumri siiyey fahiya cumraa wey intuu leeyahay cumrigiisa jacaltuhaa lahu bay ka dhiganta isagaan siiyey bay ka dhiganta istamarakum fiiha wastacmarakum fiiha jacalakum ilahi wuxuu inaga ardayda cumaara inaad camirtaan marka camilitaankana waa dhulkaadi adiga isticmaali karoo maamulan karoo ninkaala ma jiro taasoo kaley lamid tahay marka aayadda qur-aanka wuxuu keenay caadadiisa musanifka lafdii alfaadii qur-aanka u eg ayaa soo aroortay markaasuu deeray aayaddaas leeday si uu macnihina kuusii fasiro xadaana abu nucaym alfadl ibnu dukayr qaala xadaana shaybaan can yaxya can abi slma can jaabir radi allahu canhu qaal qada nabiyu sal اllah alay wasalam wuxuu xukumay bilcumraa cumrisiinta intaad nooshaa iskaga jirta annaha liman baa iskale qofkii hibad loo hibeeyey laa tarjicu ilay wahab kii hibeeyey ku noqon mayso hadduu iska idraaqo kowdhe hadduu yidhahdo wali caqibika ku daro labadaba kusoo noqon mayso laakiin hadduu yidhaahdo laka maacishta haddaad intaad nooshahay adaaskale markaad dhimataan anaga u noqon taa caariyo wey caariyaduna muadaad qofkii lahaabay u noqonaysaa xadaana xafs bn cumar qaal xadaana xamaam qaal xadaana qataada qaala xadaana nadr bn anasin can bashiir bni mahiikin can abi hurayra radi allahu canhu can inabiy sala allah alayh ali wasalam qaala alcumra jaa'iza cumradu waa naafida mid soconaysa tagaysa wey janaa'izada maxana waxaa weeyaan ay naafidatun wasaa'iratun lisaaxibiha qofkii loo cumri siiye la siiyey ayay u socotay oo ku soo noqon maysa kii bixiyey waqaala xataa wuxuu yidhi xadaana jaabir can isa mudla saasuu yidhi nacam marka fainaha liladii ucdiyaha laa tarjicu ila اladii acطaaha لأنه أعطى cطاءa وقعت فيه المawاarيث xadيثki في صحيح mسلم waa kii nabig lahaa riواayaة abu سلمة marka marka uu qofkan uu yihaahdo adaa iskale markaa markaa intaad nooshahay buu yidhi ana igu soo noqon muu raacinin markuu dhaca uu dhintaba markiiba miraaf bay isu wareejinaysaa dadkii dhaxalkiisa lahaa ayaa ku soo wareegaya saas weeyaan qaala baabu man istacaara min الnaasi farasa ninkii faras soo caariyeysta weelka caariyaystana kala edista fardaha kamida way bannaan tahay gawaaridana waa soo geli kartaa iyo rukuubka way dilba xadaana aadam bin abi iyaasi qaal xadaana shucba can qataada qaal samictu anasan baa maqlo yaquulu leh kaana fasacun argagax baa dhacay iyo cabsi bilmadiinati magaalada madiina habeen waa ciiradaydan dadku waada dagaalu jooga oo cadow badan baana ku xeeran magaalada madiina mar walba cabsi baa jirto oo meel kasta looga soo duulayey markaa xoogoo qaylaha yeedhay cabsidaa marka gashay magaaladii fastacaara nabiyu nabigu wuxuu caariyaystay sal la alي wasalam farasan faras min abi dalxata buu ka caariyaystay saxaabiga zayd binu sahla fayuqaalu lahu layihahdo manduub magaciisa manduub nabigiisa farakibahu faraskii nabigu ku boodo fuula isagoo iska leedaa oo waxba aan koorihii qalabkii la saarin ayuu ku booday rasuulka calah salam fardahaas u yaqaana sal allah alيh ali wasalam qofkaan faraska aqoonin faras aan meel la qabsado lahayn waa ka dhacaya falamaa rajaca markuu nabigu soo laabtay oo intuu meesha qeelada ka yaadhay soo ogaaday waxba unaba jirin buugiska kale unuu ahaa ama waxba waysan jirin lan turaacu waa kii dhihi jiray waxba argagax ma laha dhulkaasoo dhan baa soo maray cabsi ma jirto kuna waa guryihiin ashjacu naas buu ahaa ila nabige markaasuu qaala faraskii buu nabigu calayh salaam ka hadlay wuxuu ihi maa ra'aynaa min shay horta wax dhibaata amaanaan arkay balaba wain wajadnaahu faraskana waxaan hellay la baxran iyo bad faraskana bad buu noqday marka hore wuxuu ahaa faras qaduuf ah socod gaaban aan tallaabo gadinayn ayuu ahaa barakatu rasuulilah nabiga alah salaam barakadiisii markii uu faraska ku fariistay wuxuu noqday sida bad oo kale noqday kaana bada dalia jaara waagaas maalintaa kadib wax orod ku gaaraa la waayey faraskaas wax la tartamaa la waayey ah, shaahidku waxaa weeyaan istacaara nabiyu sala allah alay wasalam waa caariyaystay caariyadu marka hibaan kusoo jiraye waa nooc hibaha caariyadu liannaha tamliku manfaca hadda eh, meesha hibadu ay tahay cayntii iyo manfacadiiba in lagu siiyey aariyadu manfacadii baa lagu siiyey kadib cayntaad soo celinaysa marka shaga baa ka dhexeeya bacd listicaara lilcaruus cinda albinaa in la aariyeeyo qof aroos galaya ama nin ama haweeney haweenku haweenka xaga ka qaataan dahabka iyo marka ay ku aqalgalayaan ragga kale wax ka qaataan lilcaruusi cinda albinaa marka arooska u dhaxay wax dhibaataa male shay fool xuro ceeb ahoo laga waarta aan ikhyaarnimada ahayn ma ahee waa arrin bannaanoska waxba dhibaata aan lahayn waxbaa lakala ergistaa waa lakala qaataa war saacaddaadaan ku aroos galaykeen telefoonkaada mobaylkaada inta aroos aan ku jira lagu arkaan hayso waxba dhibaata mala xadaana abu mucayd alfadl bnu dukayn qaala xadaana cabdilwaaxid bnu ayman qaala xadaana abi qaala dakhaltu calaa caaishata radia allahu canha caaishaan u galay walxaal calayha korkeedana uu yahay dircu qidrin ah, dircu qidrin dirac oo adag qidri waxaa weeyaan midka jaafka ee adag wey dharkaan ah, adag ee suufka qudriga ah ayaga haysatada qabta waa laga dircu qadri amaru hamsati daraahim shan dirham qiimihiis jooga qiimihiisuna shan dirham buu joogaaba waa iska yara ugu raqiisa faqaalat waxay tihi caaisha irfac basaraka ilaa jaarati waxay la hadlaysaa ninkaas ka warinaayo la yidhaahdo ayman waxay leedahay irfac waxaad kor u taagtaa basarak bal waxaad fiirisaa ilaa jaariyati addoontaydan undur ilayha bal fiiri gabadhan addoontayda fa inahaa tusaa waxay ka kibraysaa oo ka santaagaysaa an talbasahu inay xirato maradan fii bayti kulli gurigun ku joogo intaad cidda ka shaqaynaysa iyo jukada iyo kushiinka ku dhex joogjoog baan ka karina ahay oy ka kibirsan tahay waqad kaana lii minhunna waxaana ii sugnaa maryaha noocana dircun diracbaa la-aan jiray calaa cahdi rasuul xilligii nabiga noocan qidriga ah famaa kaanat imra'atu majrin haweenay tuqayaru la aqalgeyn oo la aroosoo aroosgeli bilmadiinati magaalada madiina oo in la hagaajiyo la qurxiyo ninkeeda loo qurxiyo la rabo ilaa arsalan fariin bay soo diri jirtay ilaya aniga tastaciiru ayagoo caariyaysanays caaishaal ii soo dir diraxaadi qidrigaha aan ku aqalgala walaalay waan ku soo celini anaas baa inuu diri jiray bay leedahay gabadhana waxaan leeyahay bal guriguun ku dhex joogjoog siday ka kiblaysaa isbedelkii dhacay bay ka mid tahay xaaladii lagu noolaa xilligaa iyo xaaladda caaisha radiallahu marka dambe ka warramayso wixii isbedelaa u dhacday ka hadlaysaa radia allahu canha wa ardaaha shaahidka waxaa weeyaan alisticaaratu lilcaruus in mar kale kala caareysan jiri baabu fadlilmaliixati maalka xoolaha in la ismaariyo haddii aadan hiba iyo hadiyada soo marray aada bixinayn caariyo kalena aada bixinayn maniixada maniixada waa maalka hadiyadada caariyada eeg tahay in neefkii irmaankaabay ku dhexaysaa geelaha ama ariga ama loodahaa soo maal oo soo caddays ka dhigo markay gudharay ii soo celi waa dhammaanta waa waxayna ka mid tahay xoolaha waaweyna qiimaha badan ee ajriga hawaabka laga helo tawaasulka ee muxuu ahaa takaafulka ijtimaaciga iyo isxiriirinta ummadda iyo isku noolaashada ayayna ka mid inay dadka qaarkoodna yaabis afuuftaan dadna ay caano haystaan de walaalnimo maaha xadaana yaxya bn bukayr qaala xadaana maliku can abi zinaad can macraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul lah sal slam qaal nicma almaniixatu maal lismaayo waxaa ugu nicmo badan allaqxatu neefka haleelada ee ah asafiyu ee caanaha badan minxatan min minxatan way u wanaagsanta wax laismaariyo waxaa ugu wanaagsan neef addooladan irmaana oo caano badana la yidhahdo hashan inta aad maarata irmaan tahay maal oo qofkan uu gaaraha gashado ama ritria muxuu ahaa saxan maal la yidhaahdo neefka irmaankaa washaat ayaa ugu wanaagsan asafiyu caanaha badan tabdu maxaa yeelay waxay soo kallihii biinan wel aroortii marki waaday berido weel baa la gelina caanaa laga soo lisanaya wa taruuxu biinaa weel toobtana waa laga soo lisi markay soo xarootana marka caanahaasay wadaa iska macaan ee qiimaha badan ee waxbaan kaaga baarin oo cabta mooyeene ayay mar walba yaad ka soo lisanaysaa wax ka fiican ma jirto lasiyo laisku sadaqeeyo xadaana cabdullahi bin yuusuf waismaaciil can malikin qaal nicmo sadaqa buu ku ifsaday nicmo mariixa meesheedii nicmo sadaqa sadaqa waxaa ugu nicmo badan xadaana cabdاlahi bn yusuf اtmisi qaal abarana ibn yahi bn cabdlahi qaal xadaana yunus can ibn shihab zuhri can anas bn malik radi alahu canhu qaal lama qadima almuhaajiruuna almadiina markay muhaajiriintii nabiga calayh salaam la soo hijrootay magaalada madiina ay imaadeen diintooda inay la cararaan islaamkana meel ay ku xoojin karaan ay iskugu tagaan nabigana ay garab u noqdaan dowladda islaamkana madiina laga aasaaso oo laga xoojiyo muhaajiriinta qiimaha badnana la ammaanay ilahina ka raalli noqday markay soo galeen magaalada madiina min makata ayagoo maka ka yimid walaysa biaydiihim gacmahana waxbaan ku wadanin hay baa ku jirta walaysa biaydiihim hay ama wataan lafaaqay bay la soo carareen dunyadoodii iyo xoolahoodii iyo dhulkoodi iyo guryahooda ka soo baxeen wa kaanat ilansaar walaalahaas reer ansaare reer madiina waxay ahaayeen ahla alardi waalcaqaab dhulka iyo beerahaba ayagaa iska lahaa faqaasamahum ilansaaru ansaar baa la qaybsamay calaa an yucduu aan qaybsanayna waxaan haysano aan qaybo aan kala qaybsano keliya shaqadana wax nagala qabta calaa an yucduu inay siiyaan fimaara amwaalihim beerahooda meelaha ka soo baxaya kula caamin sanad walba inay wax ka siiyaan oo wayakfiihim ayagana ay ka kaafiyaan alcamala shaqada iyo walmu'anata khidmada wixii khidma iyo shaqa iyo wixii wax lagu bixiyo xoog ahana idinka qaata wixii ka soo baxaana aamis iyo mis u kala qaadano ah, beer dhan baa farax laga gelinaya iska fal biyaha waraabi markii biyaha loo baacdo wixii ka soo baxana aan wada yeelano wa kaanad waxay ahayd ummuhu hooyadiis wa kaanad ummuhu ummu anasin anas hooyadiis weeyaane wa kaana ummuhu ummu anas anas hooyadiis ummu sulaym ahayd kaanad waxay ahayd uma cabdillaahi bin abi dalxa cabdillahi bin abi dalxa hooyadiis magga waqtiga ma kale ummu asmaa waada qaylo inay tahay sheegtaye middan hadda imaatayba middan hadda imaatay mayadiba laakiin waxaana caddaatay inay caaisha iskuga yihiin sooma iskuga ma barakalafi inta laana caaisha iyadeeda waxay ahayd umurrimaan umurrimaan bay ahayd marka waa waa gaarray natiijadii dayib wuxuu leeyahay wa kaanat umuhu umu anas umu sulaym sulaym umu sulaym baa la dhihi jiray wa kaanad ummuhu umu anasin umu sulaym aheed kaanad waxay ahayd umma cabdillaahi wa kaanad ummuhu hawadiis ummu anas umu sulaym bay ahayd a kaanad waxay ahayd umma cabdillaahi cabdullaahi hawadiis ibn abi dalxa cabdullahi <clears throat> anas marka waa isku weeye waana kala aabo intaa waa laguta tilmaamayaa fa kaanad waxay ahayd axda tii siisay umu anasin anas hooyadiis soo celi mar labaad rasuulalahi sal allah aleh wasalam waxay siisay cidaaqan geedo timir ah ayay nabiga cala salaam minxa iyo maal u siisay oy tirnibaa low inta un ilaahay wax ka keenayo isbedel ka imaanayo geedahaas timirta ah labadaa geed eerka geed adu irmaan u hayso waxay ka soo baxaan booso faadaahuna nabiyu sala allah aleh wasalam nabigana wuxuu siiyey umma ayman buu siiyey mawlaatuhu mawladiisii abihi cabdullahi baa lahaa marka uu nabiga alay slam dhashay ayadaa xanaanaysay oo korisay oo xumbaartay hooyooyinkiis buu ku tirin jiray nabiga alayh salaam aad buu uqiibayn jiray xirmayn jiray waa xoreeyey mawlihiisi buu guuriyey zayda usaamay dhashay <clears throat> marka umu usaama mawlaatuhu bay umu usaamata bnu zayd usaama bnu zayd hooyadiis ayuu nabigana siiyey wuxuu geedahaas ay umu sulaym isiisay maalka ii siisay adigana iska maasho oo goonso wax ka soo baxa <clears throat> qaala ibnu shaab wuxuu yidhi fa akhbaranii anas bnu maalik wuxuu u warramay ana nabiya sal allah alay wasalam lama faraqa min qitaali ahli khaybar dagaalkii khaybar markuu nabiga ka soo bogay oo khaybar ay gacanta muslimiinta soo gashay dhulka oga beer badan oo ugu timir badan bay lahayd xataa caaisha ay leedahay maa shabicnaa min tamrin xataa futixa khaybar markii khaybar la furay baan timir ka dharagnay tiri markaasaa fansarafa ila almadiina magaalada madiina usoo gadoobay nabiga usoo noqday rada lmuhaajiriin muhaajiriin buu eeyey ila lansaar rada lmuhaajiruuna muhaajiruuna qoladii muhaajiriintaha ee xoolaha maalka ee geedaha la siisiiyey waxay u celiyeen ilal ansaari reer ansaareed malaaixoo maalkoodii min imaarihim agga timirti iyo geedihii mirihii ayayda walaalayaalo wanaagsantiine iska qaata hadda waanu soo daarsiiseen sanadkii toddobaad baa la maraya somaarti sanadkii toddobaad hijrada lix sanay maalaye sanadkii toddobaad ayay ka maarmeen faradda nabiyu sala allahu calayh wasalam ilaa ummihi nabigana wuxuu u celiyey ilaa ummihi ummi anas anas hooyadiisa oo ummu sulaym iyaduna cilaaqaa buu celiyey ilan waxaa la celinayaa geedihii adigana geedaada ceshu yiri anas baa weliba imaaday oo warkii ka socda geedi wara wada celinaya nabi allow anagana geedaha nabi baa rabnaa gada haddaan u baahneen <clears throat> adigana ma haysatee umaynin baa haysata fa acdaa rasuulu llahi sal ly slam nabigu wuxuu siiyey hadda umu ayman baa haysatee see looga qaadi anas markuu nabigu u yimi warkuu sheegay umu aymana maqlaysaa waxay ku booday kulootigiisi ku boodi maradii bay ku ceejisay markaasay ti wallahi buu imaysanayey nabiga la arkaya alayh salaatu wasalaam waxaa ka xishoobay nabiga alayh salaam hooyadii ahaan buu ixtiraamay wuxuu yidhi iska sii waxaan ku siinayaa wax ka badane si ugu waday ugu waday toban laab oga dhigay rasuulka alayh salatu wasalaam acdaa rasuulu llahi uma ayman makaanahunna oo badalahunna min xaa'idii beertiisu ka siiyey rasuulka annagaaba beeraysana maanta timir waanaysanaaye toban laab baan ku siiyey faraha ka qaad buu yidhi وqال أحمد بن شhayب wuxuu yihi أخبرnaa أbي عن يuنس بhذا وqاaل مكانهنa min khاalصihi min khاalصi maalihi xoolihiisi khaaصkaa buu nabig ka siiyey salى الله عليه وسلم bedelkoodii xadثna مسد qال xadثna عيسى بن يuنس qال xadثna الأوزاع عن xسان بن عطية عن أbي كبشة السريري qاaل سمعت cبدالله بن cمر رضي الله عنهma يقول qاaل رasuل الlah صل sلم ba wuxuu yihi أربعuuنa khصلة aفartan xaalo أعلاahuna midda u saraysa ay tahay manixaة الcanز ri irmaanoo la ismaaniyo afartan xaalo oo khayr ah oo midda u koraysa ri lismaaniyo ay u weyntahay u korayso maa min caamilin qof camal fali oo yacmalu camal fali ma jirto bikhasratin xaalo oo minha khisaarka ka mid ah rajaa'a hawaabiha asagoo hawaabkeeda alla ka rajaynaya wa tasdiiqa mawcuudiha yabaaha ilaahay uu khayr u yabo ay qofkaasna asagoo rumaysan ilaa hadday dhacdo qof rajo ilaahay hawaabkiisa darteed u bixiyey isagoo alla rumaysan adhalahu allahu ilahay wuxuu geliyaa bihaa khasladaa uu sameeyey sababteed aljanata lagu geliyaa waa rin la ismaaliya iyo wax ka hooseeya afartan weer sheeg ama ahata xoola la bixiyo ama aada kelimo ayiba ah intaba way soo wadagelaysaa xaalo wanaagsan manaxatu canzi baa u koraysa iyo wixii ka hooseeya adiraadis haddaad u samayso aadna rumaysan tahay yabaha alla u yaboohay muminiinta iyo dadka ayro khayrka u yaboohay jannaad ku gelibkue qaala xasaan wuxuu leey xasaan bnu catiya facadadnaa waxaan tiri mima duuna manaxat alcanzi ri maal ismaali waxa ka hooseeya yaamal istarinon bal khasaashaasi ma aan tirino min radd salam baan ku daray oo saam la radiye iyo rin la sameeye rin la samaaliya ka koraysa wa tashmiit alxaabisi qofkii misoole oo yarxamukallah la yidhi wa imaadat aladaa wax dadka dhibaaya waddada laga tuura can dariiq waddada laga qaaday wa naxwihi fama stadacnaa maanan karin an nabluga inaan gaarno hamsa casharata khasla buu leh shan iyo toban waan gaarsiin weynay buu maxaa yeele rin la ismaaliyaaba yarba marka wixii ka sii hooseynaya wax sii yaryar ayuu ku leeyahy waa sidaas awgeed istinbaadkiisa iyo fahamkiisa radia allahu canhu wa ilaa duruqu alkhayri kaiira khayrka duruqiisa way fara badan tahay aad iyo aad ayay u fara badan tahay oo kuwa la sheegayo kuwo kaleba laakiin waxay dooda ka imaan kartaa kisaasha ayaga ah iyo rin ismaaliya kee koreeya halkaas umuka ka imaan karaa duruqda way fara badan tahayse قال xdثna محمد بن يوسف قال xdثna الأوزاعي عبدالرحمن بن cمر الأوزاعي قال xdثna عطاء عن جابر رضي الله عنه قال كانت لرجاaل منا فضول أراضين rag nagamida waxay lahaayeen dhul beeraad dhul beereed dheeraad ah oo asaga wuxuu tabcan lahaa ka badan faqaaluu waxay dhaheen nimankii dhulka dheeraadka haystay nu'aajiruha biulii wاrubci wanisf waan ijaaranaynaa dad baan siinaynaa ijaar wixii ka soo gaaa saddex meelood meel afar meelood meel nis u kala qaadanaynaa markaasuu faqala nabi sal slm wuxuu man kaana lahu ardi ninkii dhul leh falyasraca ha abuurto aw liyamnaxa akhaahu ilaakiya maal ha u siiyo munxadiga laga hadlaya hadde ama xoolo ama geed ama beer fain abaa hadduu diido falyumsik arda dhulkiisa haysto masalat lmukhaabara walmusaaraca kusoo maray hadda laakiin wuxuu keenay walyamnaxahaa in la ismaaliyo duruda khayrkana ay ka mid tahay wa qaala muxamed bn yuusuf qaala xadaana awsaaci qaala xadaana zuuriy qaala xadaana caطaa ibn yaziid qaala xadaanii abu saciidin qaal jaءa acraabiyun ilى rasuuli الlah nin reer baadiyaa nabigu u yimi calayh salaam fasa'alahu can hijra wuxuu yidhi muhaajir baan raa inaan noqdo muhaajirka waa ciidanka diyaarka mar walba ee madiino jooga ee aan baadiye aadi karin ee meel kale u guuri karin amarka nabiga calayh salaatu wasalaam u taagan baa muhaajir yihahda geelley baa dii ka imaaday hadhow geeli baan aadiyo xooli baan uga dawaxmay ayuu la imaan doonaa marka nabiga calayh salaam baa ka diiday fasaalahu can hijra faqaala wuxuu yihi way xakayn kaarne ama way xakaa xooga xaraan yar ina alhijrata sha'nuha shadiid hijradu iisoo orag maa wax iska saalan maaha xaalkeeda waa daran ciidan baa noqona milatariyaad ka mid noqon ma bixi kartid fahal laka min ibilin geel ma leedahay qaala wuxuu macanhaa geel baan leeyahay qaala fatucdii sadaqataha zakada ma ka bixisaa ila khayrku waa farbadan yahay hijrada khayr baad u raadinayse geelaadaamad ka dhex heri doontaa khayrka bucdii sadaqataha geela zakada si fiican nooga bixisaa oan la khiyaanaynin oan la mardabaynaynin sidii saxdeed mau bixisaa qaala wuxuu nacam haa qaala fahal tamnaxu minha shayan xumo maal ma ka bixisaa oo dadka aan waxba haysan ay ku koosaartaan maal ma u siisaa neefneef irmaana qaala nacam haa way dhacdaa bu dhaha taasna waa dhacdaa qaala fataxludaha ma listaa yoma yurdiha maalintay aroorka tahay ee ceelka iyo doowa iyo sanada ay timaada hilada dadka malisaa ilmaa ku wataagaya qaala gacmo amlisaa qaala facmal xoolahooda ku shaqee min yaraa'i lbixaar magaalooyinka madiine iyo aad agda degan tahay gaararkeeda meelaha aarta ku raacraaco jumhooyinka hadda kasoo qaybgari karta iyo ciidaha iyo maalmaadaad iman karto ilow meelaha ku raaco fa ina allaha ilaahay lan yatraka kaama nusqaaminaayo min camalika camalkaada shay waxba kaama nusqaaminaayo sadaqadiiba haddaad bixiso zakadii maalla aad bixiso masaakiinta ulista iyo martida ayaaba ajir fawaad fara badan haystee hijra kama bixi kartid xadana maxamedka maxamed shaadka waxaa weeyaan minxadaas xoolaha in la ismaaliyo oo midna uunan caano haysanin midna unan muxuu ahaa eh, caano la-aan una noqoninoo wax wax ku cadaysta buunan haysan ma carruurtiiba ay ka carab cadaaleen xadana maxamed bin bashaar bin baab qaal xadana cabdulwahaab qaal xadana ayuub can camr can daawuus qaal xadana acmalahum aclamihim bidalik daawuus baa soo marray kitaabu baab almukhaabara ku soo qaadanay markii la weydiinay mukhaabariin iska dhaaftid ayaa wuxuu yidhi xadaanii aclamuhum bidalik saxaabada kii ugu cilmi badnaa yani ibnu cabaas buu u wadaaye radi allahu canhu baa ii sheegay in mukhaabaragu aynan waxba la diidine waxaa un ka fiican inaad maal u siiso qof oo tidhahda beertan ma tabcan kara aniga sanad kale iska tabco ayaa ka fiican in laga kiraysto saasuu nabigu u hadlaye waa xaaraan muna dhihin ayuu leh ibn cumar baa ku raaxsana kadib waa kay ka maqleen soo maray ana nabiya sala allah alay wasalam kharaja ilaa ardin tahtazu zarca nabigoo socotaa yaa wuxuu soo maray ama socdaa dhul buu soo maray ilaa ardin tahtazu ligliganaysa zarcan dheelidii beer ligliganayso dabeesha soo qaadaysa dheelideedii ayuu nabigu soo maray calayh salaam faqaala wuxuu yidhi liman haadihi beertan dheelida sa u daawanaysa quruxda badan markay sifican isku qadato aad bay u soo jiidanaysaa indhaha liman haadihi yaa iska leh faqaaluu waxay dheen iktaraha fulaan ninkii hebel ama abu kaleehe hebel baa kiraystay faqaala wuxuu yidhi ama inahu low manaxahaa hadduuba iska siin lahaa ninkan iyaaba isaga oo uu yidhahdo war iska abuura waxba kaama rabee yaa kaana khayran low u khayr badnaan lahayd min an yakuda calayha ajran macluuman ujra inuu ka qaato macluum xataa iskaba dhaafe ulid iyo rubuc iyo waxyaala majhuula iskaba dhaafe xataa ujro macluuma inuu ka qaato waxaa u dhaami lahayd isagoo minxa iyo maal u siiya saasuu nabigu yidhi yaan la kiraysanin dhulka muuna dhihin dood dheer baan soo marray xadiidu raafic binu khadiij iyo qisadiisii dheereed iyo xadiidka imra waa kii lagu soo laalaabtay baaban idaa qaala hadduu qofku yidhahdo akhdamtuka haadihi ljaariya addoontan ayaanku khaadim siiyey maxay ka dhiganta macaaliya lagu fasiri ma waxaa laga wadaa wadanku sidee qaado wuxuu bukhaari calaa maa yatacaarafu nnaas dadka waxay isku yaqaanaan ee curfigooda iyo dhaqankooda ah unbay fawla jaa'iza ku bannaanta akhdamtukadaasi waxaa lagu fasara maslaa islaaxu naas dadka say u yaqaanaan <clears throat> haddii khidmo caadaa ah loo yaqaano khidma iska noqon akhdamtuka iyo acamtuka iyo albastuka iyo iradada noocaasa haddii ay tahay di kalena siismo iyo milki baa lagu fasiraya naam waa kii fakafaaratu icaamu icaamu casharati masaakiin ma wasadi ma tudximuun aw ahliikum ow kiswatun marka kiswa iyo icaam iyo waa milki baa loo jeeda qofka kafaaradiisa bixinaya qof quudinaya wuu siiyey aaryo maaha tanna haddii la yidhaahdo akhdamtuka haddii curfiga iyo caadada dadka ay maqlaan inay u yaqaanaan siisma siismay noqon hadday tahay ku khidmayso oo inta qofka kaa xanuunsanaa kuu jirayahay iyo wax saas oo kaleana wayaguna caariyay noqon wa qaala bacdu naas baa waxay dhaheen haadihi caariya caariya wey bacdunaaska wuxuu buhaari ku yaqaan u yaqaanaa ama oo la jeedaa xanafiyada u fiirsa hadda kadib waa imaan doona meelo badan ayuu ku keeni doonaa qaala bacdunaas axnaafta haadihi caariya bay dhaheen waa caariyo wain qaala hadduu yidhahdo kasawtuka haada haada thawb fahuwa hibatun waa hibo kasawtuka iyo waxay kala qaadeen akhdamtuka akhdamtukana waa caarihay dhaheen kasawtukana waxaa loola jeedaa bay dhaheen hibo iyo siismo tafsiirkaada kala saariddaasna daliil lagu kala saaro ma muuqda waxaad arki doontaa marka akhdamadaas oon caariyo ahayn oo siismo ah ayuu marka bukhaari keeni intuu sheegay qaala bacdunaas uu dhaho oo ra'yigooda uu soo gudbiyo tanaaqudka warkoodana uu hordhigo inay wararkooda iska hor imaanayo bayna akhdamtuka adoontii waan ku khaadim siiyey iyo akasawtuka oo maradii ah in midna la yihahdo waa hibo midna la yihahdo waa caariyo ayagii baa maarata duqooyey buu ka wadaa xadiidkii buu deena keen haddana uu ku radin xadaana <clears throat> abu yaman qaal akhbarana shucayb qaal xadaana abu zina can acrad can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sal slam qaal haajara ibraahiimu bisaara ibraahim calayhi salaam nabiyullahi ibraahim wuxuu la hijrooday gabadhii saaradeeda xaaskiisiied ilmaadeen ragay ahaayeen markaas waxay u galeen gaalkii jabbaarkaah ee mutakabirka ah ee gabadh buu arkaa min maxaaskiisa watana ka qaadan jiray waa kii ilaahay ka reebay subxaana asagina gacanta lugta engegtay kadibna ku calaacalay waxaan ku siinayaa addoone bara iga qaad fa acdaaha acdayhaa waxay siiyeen aajara gabadhii haajareeda umu ismaaciil noqotay ayaa la siiyey farajacad way soo noqotay faqaalad waxay tiri ayadoo addoonta wartay fa utmid nabi ibraahima salaad ku jira oo ilaahay ku cararo tukanaya oo wastaciinu bisayri wasalaad kaalmaysanaya ayay u timid cunaal baryaya markaasa waxay ku tiri allagaa kaa aqbalay ashacabta ma og tahay ama allaha kabata alkaafira gaalkii waa dabagediyey gaalkii waa dabagediyey markuu soo laacada gacanta lugti baa la maroojinaya waaba suuxaya afka maroraya markaasa leedaa ilaahay oo iska sii daa hadduu dhinta ayadaa dishaa laga dhihi markaasoo dee markii dambe wa akhdama weliida saasay tiri wa akhdama wuxuu khaadim loo siiyey weliidatala doon marka weliidada akhdamada maanta maxaa loo jeeda macaaliya loola jeedaa misa siin siin baa loola jeedaa waa ka qaadatay ayadana ay ibraahim siisay ibraahimna adoon maarata uu ka dhigtay surreystay hajara ismaaciil ay u dhashay wa akhdama waliida wa ibnu siriin wuxuu yidhi can abi hurayra can nabi slam faahdamaha haajara haajara iyo aajara labada waa isku mid baabun idaa xamala rajulun calaa faras wuxuu ku saabsan yahay idaa xamala rajulun calaa farasin nin baa wuxuu siiyey nin kale calaa farasin faras buu ku cumbaaray fa huwa wasadaqa waxay la mid tahay cumradii eh, eh, cumrada waxa ku soo maray hiya lahu walixaqimihi asagaa iyo dadkiisibaa iskale hadduu dhintana qofkan haddaad tiraada waxaad intaad nooshahay hayso markaad dhimatana carruurtaadaa iskale isagii carruurtiisa iskale kusoo noqon mayso sadaqadana waa sidaas oo kale xamligan baciirka iyo faraska iyo qof aad tiraada fii sabiilillahi ku aadna isagood siisay bay la mid tahay wa qaala bacdunaas baa waxay dhaheen bacdunaaska ogaatay <coughs> la an yarjica fiiha waa ka noqon karaa waa socoshan karaa ayuu yidhi alcaaidi buu soo geliy xageed ka gelaysa buhaari waa ka xadaana alxumaydiyu qaala akhbarana sufyaan qaala samictu maalikan yasalu zayd bna aslam qaala samictu abi yaquul qaala cumar radi allahu canhu xamaltu calaa farasin faras baa nin ku xundaaray ku sadaqaystay fii sabiili illahi inuu ugu jihaado faraytu waxaanakay ninkii oo ama faraytu waxaanakay faraskii oo yudaacu la gadaayo fasaltu waxaan weydiistay rasuul allah nabig alay salaam ma soo gaban karaa faqaala nabig wuxuu yidhi laa tashtariih ha soo gaban walaa tacud ha ku noqonin walaa tacud fii sadaqatika marka soo gadashada la diiday bacdunaasow soo ceshasho oo iska ibara soo ceshan karto saad kudhi kartaan lahu an yarjica fii haadi ayuu ku radinaya laa tashtariih inuu soo gato lacag ka siyaada la diiday ee inuu ka soo ceshado lacag la'aan waa ka sii shishaysaan ma bannaana wallahu aclam billahi towfiq sala allah wasalam ala mxamed